axmed raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu soo gaadhnay asalkii labaad ee ku saabsanaa fi towxiid ama asharcu walqadar baynu soo gaadhnay waxaynu soo dhaafnay asalkii koowaad baynu kusoo baxnay ku saabsanaa atowxiid wasifaat towxiid wasifaat oo sheekhu kaga hadlahayay macrifat اlmacbuud لأnna macrifaة اlmacbuudi waa qabla alcibaada axadka la caabudayo oo la garto oo la barto ayaa ka horeysa in la caabudo tartiib marka fitri ah oo caqli ah oo fani ah oo طabci ah uu sheekhu kusoo socday alcibaada waxay imaanaysaa martaba haaniya laakiin waxaa ka horeysa inaad barato ood garato axadka aada caabudayso marka atwxiid towxiid alasmaa wasifaat wuxuu ku saabsanaa marifatu macrifatu lmacbuud allihii la caabudayey wuxuu mudan yahay wuxuu ku tilmaaman yahay asmaadiisa iyo asagii inaad barato ood ogaato ayuu soo sheekhu soo hormariyo hunaa marka wuxuu kaga hadlahayaa alcibaada mar haddii macbuudkii la gartay biasmaa'ihi wa sifaatihi lagu gartay oo uu soo sharxay duruqda lagu sugo arrinkaas iyo duruqda lagu anfiyo wixii baatila iyo ahlulbaatilkii waxay ku khaldameen iyo usuushoodii uu soo taqriiriyey xubnaa wuxuu usoo gudbay alasl athani wahuwa atawxiidu fi lcibaadaat almutadamin liliimaani bisharci walqadari jamiican fanaquul halkaasuu sheekhu marka usoo degay oo macrifat lmacbuud ah laba qaybood marka asalkan ka koobnaan doonaa asharcu iyo walqadar sharcigu soo hormariyey iyo towxiid اluhiya soo hormariyey wuxuu dib u dhigay masalaة اlqadar baxigeedii tafaasiilka iyo qawaacidda masalaة اlqadar dib baynu u dhigayna markuu sheekhu bilaabo ayaynu eh, ka hadli doonaa si aynu wakhtiga u yaraysano u qaybsano u beekaansano ama eh, masaa'ilku maanta sheekhu cashirkiisku dul wareegayo waa saddex masalo atowxiid mafhum الtowxiid mafhum اlcibaada iyo itifaaqu الsharaa'ici fi asli اddiini wakhtilaafihim aw ikhtilaafiha fi furuuci الshariica saddexda asal buu sheekhu ka hadli doonaa maanta mafhuum الtowxiid mafhuum اlcibaada itifaaqu الsharaa'ic alambiya ambiyada sharaacidoodo dhan inay isku waafaqday fi asli اddiin fi asli اddiin inay isku khilaafeen fi furuuci الshariicati likulli jacalna minkum shircata wa minhaaja walaqad bacana fi kuli ummati rasuula an icbud اllah wjtanibu aaquut icbud llaha maa lakum min ilahi hayru marka inay usuusha waaweyn usuul diin ay ka midaysan yihiin ambiyada iyo rusushu iyo diimahoodoo dhan furuucdan ay ku kala tageen ayuu sheekhu ka hadli doonaa cibaadadu ka hadli doonaa mafhuumu tawxiid buu ka hadli doonaa ama mafhuumu tawxiid waa min waxada yuwaxidu tawxiidan alxukmu cala shay biana waaxidun mutafaridun aw اlictiqaadu biana shaya waaxidu mutafarid bxukmi min alaxkaam hada huwa towxiid min xayu mafhum اluga saas un baana laga wadaa altowxiidu huna wa ifraad اllahi subxaanaه wa tacaala biاlasmaai wasifaat kii horenu soo maray towxiid اrububiya wاlasma wasifaat ifraad اllahi subxaanaه wa tacaala bisifaati اlkamaali bxayu laa yushaarikuhu makhluuq min alkhalaa'iqi fi sifaati اlkamaal laa yushaarikuhu aw laa yumaailuhu idan nafsa shay waxaa towxiid loo yidhi towxiid alasmaa wasifaat ama towxiid rububiya waxaad ilaahay ku gooni yeelaysaa asmaada iyo sifaadkiisa wej iyo qaab aan makhluuqaadku aysan la wadaagaynin fii khasaa'isihi waa towxiid waxaad aaminsan tahay masalat اlcilm sifat اlcilm aliraada alqudra alsamcu wاlbasar ilahay inuu la gooni yahay biwajhin laa yumaailuhu fiiha makhluuq maalaynu ka hadalnay mayna ka hadlayno alshtiraak fi lqadr اlkuli ma kamayna hadlin idan haddaad aamintay ilahay cilmigiisu inuusan hayn laysa ka cilmi اlkhalaa'iqi faanta waxadtahu waafradtahu bihadihi الصifa waxada yuwaxidu towxiida huwa اlxukmu calى shay biأnnahu waaxidu mutafarid bxukmi min alaxkaam aw alictiqaadu bidalik ama inaad aaminto haddaba waxaan aaminsannahay asmaa alxusnaa inuu ilaahay gooni la yahay waxaan aaminsannahay sifaat lkamaal ilaahay inuu gooni la yahay oo makhluuqaadku macno guudba ha la wadaageene aysan la wadaageen rabbi subxaanahu wa tacaala khasaa'isti sifaat lkamaal hadaa fahuwa tawxiidun maxaa kuu soo hadhay towxiid lcibaada kuu soo hadhay towxiid lcibaada waa maxay waa ifraad ullahi bilcibaada bالta'aluhi wاlkhuduuci wاtadalul wاlxubi wاdulli ilaahay lagu gooni yeelo isna waa tawxiid lanna waxaad aaminsantaha ilahay keligii inuu mudan yahay in loo khuduuco khuduucan kaamilan loo dulloobo dullan kaamilan la jeclaado maxaba kaamila lidaatihi kul ma siwa اllah yuxabu ligayrihi ama allah subxaanaه wa tacaala yuxabu lidaatihi baa loo jecel yahay subxaanaه wa tacala idan ifraad اllahi bاlcibaada wاluluhiya ifraad اllahi bاlasmaaءi wالصifaat calى wajhin laa yumailhu fiihi axadu min alkhalaa'iq idan qaybinta marka aanu qaybinay towxiidka aanu qaybinay waa taqsiim اlkuliyi ilى anwaacihi taqsiim اlmafhuumi ilى anwaacihi towxiidka baan qaybinay bianwaacihi idan haddaad qaybiso xayawaanka aad u qaybiso maalan bianwaacihi war la gartay wey idan atowxiid waa mafhuum kulli ah oo waa inaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu asagu iski u leeyahay kelina uu aad ku gooni yeesho asagaasuu qaybo noqda marka asagaas wuxuu noqday anwaac qayb waxay noqotay ilaahay maxaa lagu tilmaamay subxaanahu wa tacaala maxaase loogu yeedhi oo lagu baryo oo magacyo ah waa gooni qayb waxay noqotay hmm, ilaahay subxaanahu wa tacaala qudradiisii iyo khalqigiisii iyo tadbiirkiisii maamulka iyo uunka yaa iskale allah iskale alkhalqu wاtadbiir idan wax abuurid iyo maamulid baan alle ku gooni yeelaynaa alaa lahu اlkhalqu wاlmr waxaan ku gooni yeelaynaa afcaasha annaga naga imanaysa cibaadada inaan asaga keligii la aadno ilahay waxaanu ku tilmaamaynaa oon ku magacaabaynaa waa tawxiid alasmaa wasifaat inaan ilaahay maamulka iyo khalqiga u daynoon ku goon yeelina waa towxiidu alrububiya afcaasha naga naga iman iyo baahi iyo bugto ku saabsan iyo khuduuc iyo tadallul oo dhanna inaan asaga keligii la aadno waa towxiid lcibaada idan towxiid rububiya waxaa leeda waa ficlu rabbi towxiid rububiya waxaa leeda waa ficlu rabbi afcaalu rabbi baad ka hadlaysa towxiid lasmaa wasafaatna waxaa la yidhahda waa maxay wa wasfu rabbi wa asmaauhu tilmaanta alle iyo magacyadiisa towxiid ululhiya wuxuu noqday hee ficlu lcibaad addoommaha afcaashoodu xaggay la aadayaan yay cibaadadooda la aadayaan qasadkooda iyo tawajahooda xaggey la aadayaan ma ilaahay mise kale alla hadday la aadaan fahuwa towxiid اlcibaada hadday meel kale la aadaanna fahuwa shirkun fahuwa shirku اlcibaada idan waxaan qaybinay shay waaxida waxaan u ilaa anwaacihi maanan ka hadlin saddexdaata maanan ka hadlin awgii tawxiid haddaan dhanaagtina tawxiidkama aho kufaar quraysh baaba naarta ku gashay mhm. idan taqsiim lkuli ila juzyaati waa badar mhm. taqsiim alkuli ilaa ajzaihina ma noqon karo idan marka horeba taqsiimkiina taqaasiimta la yaqaano dhan qolada yaqaana uu ka baxsanya leeyahy bail waa nimaan waxa fahamsanayno miskiina waa nisfu mutakalimin nisfu mutafaqihin mutatabibin nisfu naxwiyin تقسيم كنا تقاسيم كلا يقانون لنا وقلوا يقانون كل حسين ليه آه باطل وانما وحفا سنة مسكينة ونصف متكلم نصف م- متفقه متطبب نصف نحوي ذاك يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وذاك يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان من صوم الرسوم هاي والله اسكغا خبرا قرآنك إلهي توحيد الربوبية توحيد الألوهية إن ina rabbakum rabbakum so mubtada maaha maxaa lagaga qabray allah idan towxiid اluluhiya towxiid rubiya kee caamsan towxiid اrububiya iyo towxiid اluluhiya kee guda ballaadhan culamaadu akhطatum akhطatum waa min wejni wejni ku celiyaa su-aasha lanna waxaa la ninkii xalafkii xarafkii waxaa la ku hallaabay ii sheeg alif ku hallaaba albaqra kuma hagaago ishkaalku markauna idinkaga jiraa carabiyadda waxaad ku soo marteen inay shardi tahay khabarku an yakuuna acama min almubtada'i aw musaawiyan lahu bal an yakuuna acama shardi ah khabarka iyo mubtaduhu waa inuu khabarku caamsanaado guda ballaadhnaado haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbinimadii buu ka dhigay mubtade uluuhiyadiina wuxuu ka dhigay khabar ina rabbakum allahu miyaan khaldaya aayadda suurat alacraaf iyo suuratu yunus musxaf kala ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarshi yuغshi leyla الnahaara yطlubhu xatiita wالshamsa wاlqamara suuratu acraaf suuratu yunus bilowgeedana way ku jirta ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaat idan ilaahay wuxuu kaga khabray oo khabar ka dhigay aluluhiyu khabar ka dhigay wajacala الrububiyata mubtada'an لأn اluluhiyata acam لأnnaha uضiifat ilى اllahi wa ilى غayrihi aluluhiya uضiifat ilى اllahi shirkan ajcala alihata ilaha waaxida wa uضiifat xaqa ilى اllahi subxaanaه wa tacaala ama الrububiya shirki ma galo yani maysan gelin kufaaru quraysh shirkiga gale hadduu jirana waa shirki naadir ah ifraad اllahi bالrububiya waa masalaة itifaaqi bayna اlbashariyaةi wاlkaa'inaat fahiya akhasu min اluluhiyati wاluluhiyaةu acamu لأnnaha uطliqat calى اllahi وعalى غayrih ajcala اlaalihata ilaha waaxida idan hawsha waa inaan lagu khaldamin marka in layskaga khabro waad haysaa inaad fahamta kitaabka ka fi kitaab illah waan fahamsana wuxuu u wado juز'iyaadna waa anwaac walaysa اlinsaanu juزءa min alxayawaan wainama huwa nawcu minhu toban jeer baan ku ui nisfu mutakalimin haygu lageyn iga da waa hawsha shalay sheekh maxamed kula dagaalamaya hade ma fahmaayaan alinsaanu laysa juزءa min alxayawaani wainama huwa nawcu minhu twxiid اluluhiya waa nawcu min الtwxiid اlcaam وتwxiid اlasmaaءi والصifaat waa nawcu min الtwxiid alcaam wالrububiya waa nawcu walaysa juزءa wala juزئiyatan idan taqsiim اlkuliyi ilى anwaacihi wey ee maaha ilaa juز'iyaatihi ayb waana la yskaga khabray fi kitaab الlah wاluluhiyaةu acamu min xayثu alطlaaq وmin xayثu alwaaqic khaarijka waxa ka jira xaqan aw baطilan uluhiyadaa ka caamsan walidalika jacala allah اluliyata khabran fi kitaabihi wاrububiyata mubtadaan inay fahanteen bay ila tahay baarak اllah fiik xaggeen maraya marka mafhuum اlcibaada ii soo hadhay mafhuum اlcibaada waa mafhuum warar badan laga bixiyey laakiin mafhuum lugawi aan soo gaabina waa alcibaadatu hiy اtadalul wاlkhuduuc yuqaalu طariiq mucabadu ay mudallalun aada loo maray cagta lagu dilay saanta iyo raadka lagu dilay idan alcubuudiya wاlcibaada waxaa weeye alkhuduucu wاtadalulu lilahi subxaanaه wa tacaala aw ligayrihi lugatan faida kaanat ligayrihi fahiya shirkun wida kaanat lilahi fahiya towxiid towxiid towxiidna waan soo tacriifinay laba marka kale jirta mafhuumka guud ee cibaado iyo cibaadat ullahi iyo cibaadatu hayri in la kala qaado markaan cibaadada ilaahay marayno tacriifka uu sheekh islaam ka bixiya la yaqaana caanka wuxuu ahaa waa ismun jaamicun likuli ma yuxibuhu allah wayardaahu min alaqwaali walacmaali اdaahirati wاlbaطina tacriifka aburaaqib alasfahani abulqasim cafwan abulqasim araaqib alasfahani fi kitaabihi tafsiilu nashatayn wa taxsiilu sacaadatayn ayaa igala fiican lanna tacriifka sheekha waxaa soo gelaya jamiic aacaat ism jaamicu likuli ma yuxibh اllah wayardaahu min alacmaali wاlaqwaali الظaahiraةi wاlbaطina waa mafhuum caamuu sheikhu bixiyey yacumu wayashmal jamiica anwaaci الطaacaat wاlcibaadaةu waa mafhuum akhasu min الطaaca fakulu cibaadaة طaacaة walaysa kulu طaacaةi cibaadaة man yuطic الrasuula faqad aطaaca اllah hebel rasuulku aeecay yaa lagu odhanaya laakiin rasuulku caabuday lama odhan karo man yuic illaaha warasuula wayaksha allaha wayataqi ilahi waa kala qaaday intan dambe alla lagu gooniyay linta horena waman yuic illaaha warasuulahu baa la yidhi ilan rasuulku aac u leeyahy ilahina aac u leeyahay wayaksha allaaha wayakhshaahumaa lama dhihin lanna khashyada iyo taqwada waxaa iska leh alla keligii baa idan aطaacatu sida sawaabka qolyaaba cagsiye aطaacatu waa acamu min alcibaada wاlcibaadaةu akhasu min الطaaca fakulu cibaadaةi طaacaة walaysat kulu طaacaةi cibaadaةa aad baad u fahanteen almuhim waalidka inaad u xisaanfasho waa min الطaaca amarkooda inaad yeesho waa min aaaca wixi aan wax walba umarada cuqalada ahlukhayrkao dhan waxay ku faraan inaad yeesho waa min aaaca walaysa aacatuhum cibaadatan lahum ayb marka tacriifka cibaadat ullaahi uu ka bixiyey abulqaasim alasfahani araaqib alasfahani baa igala fiican midka shekh islam wuxuu yihi isagu cibaadat ullaahi waa ficlun munaafin lلشhahawaat اlbadaniyati yasduru can niyat التaqarub ilى اllahi طaacata lshariica hada tacriif waa daqiiq jida yuctabar abulqasim araaqi alasbani min xukamaء اlumma saa darteed madhabkiisi intii la garan waya lagu wara nin walba nin walba u sheegta ashaacira sheegta qolyo kalaa sheegta waa la kala jiitaa kitaabkiisa makaarim الشhariica aلdariic ilى makaarim الشhariica iyo tafsiilu nashatayn wa taxsiilu sacaadatayn sidii musxafkiiba u wadan jiray hazali ariiqadan qiimaha badan ee hazali uu la tafarudninku ka faaidaysta wey sida musxafkiiba u wadan jiray meeshuu la so ataa safarka muuse tegi jira akhriga labadiisa kitaab aad bay fiican yihiin aniga hadda kahor mar idin ka soo guuriyey nuqta fi qwlihi tacala aلرaحman clm الqur'an khalq الإnsaan callamahu اlbayaan kitaabkana kitaabkanay ku taalla kitaabka hadda idin sheega yarka ah ee hadda tacriifka uu ku jiro tafsiil الnashأatayn wa taxsiil الsacaadatain risaalo yar aad qiimo badan wey oo axwaal اlquluub iyo usuulka diinka o dhan uu kaga hadlay aad u qiimo badan waa cibaadaة اllahi ficl اkhtiyaariy waa fal aad khiyaarka oola imanayso ficlu ikhtiyaariyo wuxuu ka ixtiraazayaa alafcaal alqasriya neeftan kaa imaanaysa iyo afcaashan iطiraariga ee qasriga ee iska abiiciga laysat cibaada cibaada sharciya ma aha ha noqoto cibaadatu taskhiir ayb ficlu ikhtiyaariyu munaafin lishahawaati اlbadaniya munaafin lishahawaati اlbadaniya idan waxaa weeye shahawaadka badani kalakli wاshurbi wاljimaaci hawlaha marka fii daata loo fiiriyo ma aha cibaado ma noqonayaan allahuma inaad niyo kale oo la timaada mooyeen fii daata cibaado ma noqonayso ficlu ikhtiyaariyu munaafin lishahawaati اlbadaniya kalakli wاshurbi wاljimaaci wاlnawmi wاlاstiraaxaati ilى aakhirihi liannahu afcaalu shahwaaniya shahwaة اlbaطni wاlfarji wاllisaani wاljismi baa dalbanayso keensanaysa marka waa shahawaat badaniya ma noqonayso lidaataha cibaadatan khuduucna ma noqonayso maxaa ku yimid tasduru yasduru cafwan yasduru can niyati الtaqarub ilى اllah ficilka ikhtiyaariga la timid kasujuud aladi huwa munaafin lishahawaati اlbadaniya idan inaad sujuuddo od rukuucdo oo aad soon gasho oo maalin dhan aad oon isku duyso waa ficil ikhtiyaariya munaafin naftu waxay rabtay ma aha naftu shahwo badanoo keenaysa inaad rukuucdo ood sujuud dhulka dhigto ood soon la soo taagnaato oo caawo dhan soo jeedood gacmaha taagto waa munaafin lishahawaati اlbadaniya yasduru can niyati الtaqarubi ilى اllah waa shardi kale waa in falka ad oola timaado alla u dhowaasho yasduru can niyati الtaqarubi ilى اllah haddii ficil ikhtiyaari aad la timaado oo munaafin lishahawaati اlbadaniya laakiin aadan alle oola jeedin taqaruban muxuu noqonayaa lacib buu noqonaya idan cibaadadu waxaa shardia in la helo niya inama alacmaalu biاniyaat yasduru can niyati taqarubi ilى اllah allow dhowaasho waa inuu yahay aacatan lishariica aacatan lisharicana wuxuu ku baabiyey alcibaada الshirkiya wاlcibaada albidciya labadaaba labadaaba idan midtii hore ee ah yasduru can niyat taqarub il lah waxaa ku baxay alafcaal ashirkiya sujuudi ligayr illah baa ku baxaysa waa ficlu ikhtiyaariyun munaafin lishahawaat اlbadaniya laakiin ilaahay ugulama dhawaanaysa waxay ugu dhawaanaysaa asalkaada hore yasturu can niyati taqarubi ila sanam marka shirkiga ay tahay ila sanam sanamkaas waxaad leedahay wuxuu iga shafca qaadi doonaa alle laakiin hadda qasadkaada koobaad waxaa weeye inaad sanamka wax u goyso wax u gowracdo asaga ku dawaafto asaga aada weynayso yasduru can niyati taqarubi ila allahi waxaa ku baxay alcibaadaat ashirkiya aacatan lishariicana maxaa ku baxay alcibaadaat albidciya waxaad la timi ficil ikhtiyaariya munaafin lishahawaati اlbadaniya allaadna oola sheeda ugu dhowaanaysaa cid kale uguma dhowaanaysid laakiin daliil sharciga ma laha fal waxaad la timid ikhtiyaari ah munaafin lishahawaati اlbadaniya yasduru can niyati الtaqarubi ilى اllahi waad oola timid laakiin ilaahay sharcigiisi kuma haysid laa kitaaban walaa sunat daliil ma tusin faanta lam tuطic الshariicata wainamaa aطacta hawaaka wa shahwataka idan alcibaada الshirkiya wuu saaray alcibaada albidciyana wuu saaray alafcaal alqasriya اlطiraariya wuu saaray alafcaal almuwaafiqa lishahawaati اlbadaniya wuu saaray maxaa dhiman hada huwa adaqu tacriifin lcibaadat اllahi subxaanaه wa tacaala lcibaadat اllah haddaad doonto cibaadati hayr lah haddaad inaad tacriifiso waxaanu bedelaysaa halkan baad bedeli keliya ficlu اkhtiyaariyu munaafin lishahawaati اlbadaniya yasdur can niyati taqarubi ilى hayr اllah baad dhihi min ayri sulaan min hayri sulaan aacatan lisharic soo ma ahay min hayri sulaan aw min hayri aaca so udhi shareecadan dhacayba ku dhihi karaaye min hayri sulطaanin aw burhaanin aw daliilin sharciyun baad gelinaysa keliya ficlu ikhtiyaariyu munaafin lishahawaati اlbadaniya yasduru can niyati taqarubi ilى hayr اllah min hayri burhaani walaa daliil min hayri sulaan qur-aanku min hayri sulaan buu soo celiyaa bihayri sulaan tif meel walba alfaad اlqur'aan wey marka sidaas tacriifka ama tacriifka sheekha cibaadadu intaasay ku noqonaysa usuusheeda kale iyo tafaasiisheeda kale markaan cashirka dhex galon baanu tilmaami doonaa insha allahu taala nacam الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عفوا. وبارك على cafwan nacam nacam nacam الحمد لله رب العالمين وصلى cafwan risaalada safxada ee tacriifkiisa ee tafsiilu nashatayn safxada sideetan iyo tacriifka baab dhan buu u gooyey aada u sharxay marxaba الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين وجميع المسلمين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا حول ولا قوة إلا بالله وقد علم وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير وكتبها حين نشاء كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له وذلك يتضمن كمال طاعته ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقد قال تعالى تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وقال قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبين بينه نبي وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين لا من الأولين ولا من الآخرين فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام قال تعالى عن نوح واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذروا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين وقال عن إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا إلا وأنتم مسلمون وقال عن, وقال عن موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال في خبر المسيح وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وقال في من تقدم من الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين, للذين هادوا وقال عن بلقيس أنها قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين nacam masalada ku saabsan sheekhu uu tilmaamay u horeysa ku saabsan towxiid اlcibaada yatadaman alimaana bالsharci wاlqadari jamiica tadamunkaasi waad soo fahanteen bay ila tahay waxaan usoo fahnay horaan waa inaga soo maray towxiid اluluhiya ystalzim towxiid arububiya tawxiid luluhiya haddaad ilaahay subxaana wa tacaala caabudayso ood cibaada la timaado waxaa ka horaysa macrifatu almacbuud axadkaad caabudaysa inaad taqaano haddii cibaado la helo iyo caabid waxaa meesha ka dhalanhaya in caabidku wuxuu caabudayo axadkuu caabudaya uu yaqaan oo garanayo idan towxiid aluluhiya yastalzim towxiid alrububiya cibaada ma suurogelayso aduguna caabid noqon maysid cibaadana lagaa heli maayo xataa tacrifa macbuudaka idan towxiid aluluhiya waa qabla towxiid aluluhiya idan haddii la helay laasimkiina waxaan leenahay yastalzimu wujuuda malzuumihi haddii laasimkii la helo waa in malzuumkii la helo idan mar haddaba muxuu noqday towxiid alcibaada laazim yuu laazimaa towxiid rububiya asaga haddii la helay waa in asaga la helo laakiin mararka qaarkood baa malsuumka la helaa oo la waayayaa laazimki idaa kaana mushrikiintiisa ku dhacdoo kale kudu ku dhacdoo kale marka waxaa ii yimid tadamunku sheekh kusheesay isu keenayaan waxaan rabaa in isla fahmo marka towxiid اlcibaada iyo alqadar ama asharc walqadar say talaamu ka dhexey inaan isla fahno tawxiid alcibaada alwliya oo sharcu sheekh hadda ka wado iyo qadarka wax isku laazimayaa qadarka maxaynu soo niri marka lasoo koobo waanu gaari doona waa qudratu rabbi cala alficli alqadaru waa ficlu rabbi ama alqadaru waa alqudratu cala alficli marka lasoo ururiyo inuu rabbi subxaanah wa tacaala wuu awoodo inuu sameeyo oo wax abuuro oo fal uu sameeyo falka hadi mar haddii la samaynayo cilmi baa ka horeeya falku mashiica ka horeysa falku waxaa ka horeeya in wixii la ogaa meel lagu qoro maraatibta qadarkii afarka waynu gaadhi doonaa haddaba hmm, haddii qudro la helay oo makhluuq la helay makhluuqii iyo addoonkii iyo cibaadadiisiiba maxaa ka horeeya allihii khaaliq ahaa ee qaadirkaa ee faacilka addoonkan abuuray sida hadda marka idiin sheegay buu ujeeda wuxuu rabaa sheekhu inuu ku dhaho tawxiid اlcibaada iyo haddii helo waxaa la helhayaa macrifatu almacbuud macrifatu اlmacbuud idan alqadar wuxuu waa qism ka alqadar waa qismi ka mida min towxiid الrububiya somayna soo marin alqadar waa ficlu rabbi qudraة rabbi calى اlficli qudraة rabbi calى اlkhalqi wاltakhliiq wاliijaadi wاlinshaa maraatibtiisa afarteed baaba ku tusaysa ilaahay inuu leeyahay subxaana wa tacaala cilmi saabiq oo shaamila oo azali ah lijamiici ma kana wma yakunu wma sayakunu low kana kayfa kana yakuun mashii'at اllahi اlcaama khayr iyo sharba ilahay inuu mashiica caama leeyahay maa shaa kaana wamaa lam yasha lam yakun isgoon la kala qaadaynin alkitaaba kitaabat اllahi fi lowxi اlmaxfuudi lima calima ina dalika fi kitaab ina dalika cala allahi yasiir kitaabat اllahi lima calima yuu ku qoraya fi lowxi اlmaxfuud wayuxaqiquhu fi اlmartaba الثaaniya ida sha oo martada saddexaad oo alkhalqu waliijaad wuxuu rabbi ogaa ee uu doono inuu dhaco ee uu ku qoray fi lowxi lmaxfuud ayuu waaqica ka haysiinaya oo wax jira ka dhigahaya idan waa alkhalqu waliijaad oo martabadii saddexaad mise wey afartaa martabuu ahaa ku dul wareegay alcilmu iyo alcilmu iyo maxaanku dhahday almashii'a waxay noqdeen min towxiid alasmaa'i wاsifaat labada kalena waa ficlu rabbi wa qudratuhu alkhalq wاliijaad kitaabatuhu lima calima fi lowxi اlmaxfuud labadaana waa maxay waa qudrat rabbi wa ficluhu bay ku dul wareegayaan caabidku marka haddii uluhiye iyo cubuudiye cibaado la helo macnaheedu waxaa weye hada alcaabid wuxuu garanayaa uu og yahay macbuudkiisiibuu og yahay haddaba marka alsharcu wاlqadar way iskeenayaan lianna alqadara waa qudratu rabbi cala alficli wاlkhalqi wاliijaad markaad cibaado la timaadana allihii ku abuuray baad caabudaysaa mar haddaad cibaado la timid waxaad ictiraafsan tahay allihii ku abuuray inuu ku leeyahay oo boqor yahay oo mudabir yahay asagana aad u khuduucayso الاctiraafu bkhaaliqiyatihi wa qudratihi wa tadbiirihi wa mulkihi baa ka horeeya inaad aaminto istixqaaquhu bilcibaada labadaas marka saasay iskugu xidhan yihiin addoonnimada ayaa kugu kaliftay inaad khuduco soo maaha idan yaad addoon u tahay allah oo macbuudkii ah idan waa iskeenayaan towxiid اlcibaada yatadaman alqadar الشharc huna sheekh maxamed waa waa aluluhiya alcibaada u cusheekh ujeedo idan aلsharcu oo ilahay in loo hogaansamo ah amran wa nahyan loo hogaansamo muxuu ahaa daacadu maxay ahayd muwaafaqaة alأmr macsiyana maxay ahayd mukhaalafaة الnahy soo ma ahayn muطiica caabidka tadalulhaya khuduucahaya khuduucdan iyo tadallugu intu siman waxaa ka horeeyey macrifatuhu waictiqaaduhu limaa yakhdacu lahu wayadalu lahu iyo alictiqaadu bikhaaliqiyatihi wa tadbiirihi wa mulkihi baa ka marka saas iskugu xidhan yihiin addoonnimadaada waxay keensanaysaa khaaliqu inuu jiro cibaadadaas waxay keensanaysaa in macbuud jira aad tahay idan saasay isu keeneen oo uu ku yihi almutadamin liliimaani bisharci wاlqadar qaybtan dambe uu yihi sheekhu cibaadatu tadamanu kamaala dulli lahu wاlxubi lahu masale daqiiqu tilmaamhayaa oo cibaado xubi aan laa dula lahu falaysa cibaadatan lilah alxubu ida khala can اdulli laysa bicibaadatin lilah wdullu ida khala min alxubi laysa cibaadatan lilah macnahaasuu sheekhu tilmaamaya wa cibaadatuhu tatadamanu kamaala dulli lah wاlxubi lah wadalika yatadamanu kamaala aacatihi kamaala طaacatihi idan وmin الnaasi man yتakidu min dun ilah andaadan yuxibuunahum kaxub اllahi wاladiina aamanuu ashadu xuba lilah cibaadat اllahi labada hadday wada cibaada ma aha cibaadat اllah waa in la helo alxub wاdul adul waa alkhuduuc gaayat اlkhuduuc waa inaad la timaado maca maxabatika liman takhdacu lahu aduu weliba aad u jecel allaha ad u khuduucayso ha alkhuduuc alqahri aw alkhafu away boqorada boqorada boqor ikhtiyaariga boqorada laga cabsado maxaa lagu sameeya waa loo sujuudadaa maxabana ma aha maxaad leeda adaad dhihi weyda ama mushaarka lagaa goostaa maxaa loo sameeyaa mh waa cibaada liayr la midaas leanna cibaadatullahi baan ka hadlaynaa laa takhliuu bayna cibaadat اllaahi wa cibaadati gayrihi laa takhliطuu bayna alma'muuri bihi wاlmanhiyi canhu waa baabaani mukhtalifaan baabaani mukhtalifaan laba kala baab weeye mid waxaa la rabaa keliya in la timaado suurat alcibaada suurat alcibaada kugu filan an takfura biha waa cibaadatu hayr اllah suurada besaa kugu filan ilaahay markaad u sujuudayso waxaa lagaa rabaa inaad la timaado niyatu taqarub falkana uu yahay mashruuc oo sharcigu ku faray aduguna aad bikhtiyaarka ku doorato shuruuddaasuu leeyahay asujuudu lisanam xantaan ku boqol kun baan ku siinayaae sanamkiis usujuud ood u sujuuddo niya taqarub kaama aha uma dhawaanaysid maxaad ugu sujuudday xoog shili suuraة اlkhuduuc aad la timid ligayr lah baad ku gaaloobaysaa lanna hada waa min almanhiyi canhu nahyiguna iyo nafyigu waxaa lagu yaqaanaa أyi suuraة min suwar اlmanhiyi canhu oo la helo fi اlwujuudi waa la helaya xaqiiqadii xaqiiqada waa la helaya ama cibaadaة اllahi waxay u baahan tahay an takuna ikhtiyaaran labo an takuna ficla munaafi lishahwaati اlbadaniya saddex biniyati taqarubi ila اllah afar ficilkaadu waa inuu waafaqsan yahay shareecada waa meeshay dhihi jireen eh, slku ay dhihi jireen waa muwaafaqatu sunna aacatan lishariica meeshu wadaadkuu leey waa muwaafaqatu sunna idan way kala duwan yihiin laskuma khaldi karo maxaakimta iyo qudaada iyo kuwa intay u istaagaan u foorarsado waa mushrikiin lanna waa khuduuc ikhtiyaari ah munaafi lishahawaat albadaniya lagu weynaynayo ilahay hayrkii intaha almr walaysa lahu daliilu fi اsharci suurat اlficl inaad la timaado ikhtiyaaran baa kugu filan marka la maraya fi manhiyaat qaayadada waa iska nisbiya soo ma aha qaayada waa nisbiya soo idan cibaadat ullahi waa in la helo in la helo xubi iyo dullu inay israacaan alxubu wadullu markaasay noqonaysaa cibaada lilahi subxaanahu wa tacaala shuruuddii kalena ay oofsanaysa meeshana sheekhu uu tilmaamay in ambiyadu ay ka samayiin asludiin ka saman oo qur-aanka sheekhu u dareeriyo daldalay uu faafaahin doona insha allahu tacala macani lasan u sharxi doonaaye masala waa asliya masala asliya ambiyadu xataa usuuliintu way baxiyaan kutubta dhan baa lagu sheegaa ambiyadu asludiin way ka wada socdaan waa maxay ifraad ullahi wa tacaala bilcibaada waa asludi waa ka wada socdaan waxay kaloo ka wada socdaan ambiyadu iyo rususho dhanba wixii ilaahay laga sheegay maa yukhbaru can illaahi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir ambiyadu way isku waafaqayaan aacatuhum fima amaruu wa tasdiiquhum fima ahbaruu nabiyulaahi maxamed ciise muuse ilaa nabiyulaahi aadam waxay allah ka sheegeen laa yakhtalif laa yakhtalif xataa taquuma saaca sifaadka iyo asmaada iyo rabbi u tiriya ambiyadu way isku waafaqayaan laakiin bacduhum akmalu bacdan fi اlcilm waxaa laga yaabaa tilmaamo iyo asmaa uu nabigu inoo sheegay oo alla uu ku tilmaamay inaysan ummadihii hore aysan haynin wa hada waa ziyaada fi اlcilm ee ma aha ikhtilaafun fi اlkhabr inaad fahdaan baan rabaa maalan wadaad baan kuu tilmaamay afar tilmaamood baan kaa siiyey wadaadkaas waxaa yimid nin iga yaqaana lix buu tilmaanta gaadhsiiyey aabbihii baaba yimid labaatan tilmaamood buu ka bixiyey saddexdaa ruux miyay iskhilaafeen mise waa ziyaadatu cilmin ziyaadatu cilmin wey ziyaadatu cilmin weeye ma aha tanaaqudun fi اlkhabar alambiyaau waxay asl ka midaysan yihiin fii ma yukhbaru can illaahi subxaanahu wa tacaala wa can kutubihi wa rusulihi walyowm اlaakhir way ka midaysan yihin waxay kaloo ka midaysan yihiin fii wa ifraadihi ilahi subxana wa in lagu gooni yeelo bilcibaada waa ka midaysan iskuma khilaafahayaan maxaa ii soo hadhay masale jirta marka oo lagu khaldamo marka eh, waxaa ii socday masalada ku saabsanayd in ambiyadu ay ka siman ay ka midaysan yihiin asludiin oon ka wadno ifraad ullahi subxaana wa tacaala bilcibaada nabi la imanaya ma jiro ilahay khayrkii hala nabi la imanayana ma jiro lama caabudi karo kulligood waxay ka in la caabudo ilahay khayrkiina aan la caabudi karin maxaa soo hor isku khilaafayaan afraad waa acyaan maa yutacabadu bihi اllahu subxaanaه wa tacaala afcaasha iyo aqwaasha iyo afraadda acyaanta ilaahay lagu caabudo rabbi loogu dhowaanayo ambiyada waa isku khilaafayaan bal ashariica alwaaxida isku khilaafaysa marka waxaa loo yaqaanaa itifaaqu sharaa'ic fi asli اddiin wa اkhtilaafuha fi sharaa'ic fi sharaa'ic aslu اddiin iyo sharaa'ic اddiin baa kala duwan likullin jacalna minkum shircatan wa minhaaja maalan ashariica alwaaxida isku khilaafaysa shay ahaan jiray cibaado rabbi loogu dhowaadaa maanta haddayn inagu la nimaadno aan ku gaaloobaynaa الصلاة إلى بيت المقدس التوجه كقبلة إلى بيت المقدس maxay ahayd في فترة من الفترات عند المسلمين maxay ahayd cibaado rabi loogu dhowaado iimaan bay ahayd بالlahi سubحaanaه وتaعالى saxaabadoo nool bay waxay noqotay nabi maxamed oo taagan calayhi salaatu wasalaam waxay isu bedeshay hayru cibaada inay noqoto inay cibaadanimadii ka baxdo oo loo bedelay qibladeeni iyo iyo kacbadeeni tawajuhan ilaa beyt illahi alxaraam alkacba almusharafa ninkii maanta u tukada ilaa beyt اlmaqdis duhr iyo casr iyo cisho halkaa usii daaya isagoo garanaya maxaad ka leedihi waa kaafir cinda ahli اlcilm jamiican khilaaf kama jiro waxaa lagu dhihi karaa marka shalay shay iimaan ahaa fi awaa'il اlislaam limaada saara alyowma kufran billah ka jawaaba ya sheekh maxamed الشارع الذي جعل hada yusama alkufr الtabci alkufr الtabci kufriga laba u qaybso kufri xaqiiqi ah iyo kufri tabici oo yaduuru maca maca almri wالnahyi kufriga xaqiiqiga ah waa kaالظulmi والsidqi والkadibi laa yktalif min abina aadam ilى qiyaami saaca shayga beenta ah waxaan inuu been yahay iyo inuu run yahay iyo inuu dulmi yahay iyo inuu usan dulmi ahayn waa xaqaa'iq la takhtalif altamaaulu wاlاkhtilaaf الظulmu wاlcadlu الsidqu wاlkadibu xaqaa'iq wujuudiya laa takhtalif biاkhtilaafi اlaxwaali wاlashkhaasi wاlazmaani wاsharaa'ici weeye kufri noocaas oo kalea jira kufriga noocaas o kale waxaa le waa alkufr alxaqiiqi kaljahli biاllah ilahay baad jaahil ka tahay ilaahay baad waxun ku tilmaantay saaxibiya walad iyo imraad ku tilmaantay naqsi baad rabbi ku tilmaantay min abina aadam ila aakhiri shariicati اlmuxamadiya laa yakhtalif ilaahay kayrkii in xaquu rabbi lahaa la siiyo subxaanaه wa tacaala gaayat اlkhuduuci wاtadallul tanqiisu rab alloo la caayo hadihi اlxaqaa'iq laa takhtalif kufriga noocaas kufri xaqiiqi a l laa yakhtalif boqol sano ka hor adigu jooga iyo keen maanta jooga dulmi waa dulmi waa markaas waxaan waad gardaro ku leh waad gar darantahay heblow siad ku ogaato caqligaa itusahaya labadan shay way kala duwan yihiin waa isku mid ma sharcigaa kuu sheegi mise caqligaad ku garanaysa ilmaha yarka markuu soo kaco been iyo run kala garanaya aabihi markuu been ilaahun ku ogaan bul hoostu alla ka baryahaya markuu run sheegayaan asagoo farxsan buu sheegaya fidadiisaa tusaysa wadaad ba wuxuu bisada laftirkeedu dulmiga iyo khayaanada way kala taqaanaa bisada iska daa bani aadan kale maxaa jiraa la wuxuu yidhi hilib haddaad soo bisada aad dhigto iyadoo faraxsan bay cuni oo carari mayso halka hortaad ku cuni adoo sii jira da jigada ay kala baxda cad kala baxdana way loor daaqada ka dhex bixi way tegi ma joogayso lanna maxay og tahay annaha aalima xaq alkhayr inay qaatay og tahay inay baxsato laakiin markii kayrka qudhigiisu uu xisiiyo waxay og tahay ku coraysaa yani waa shay firi hada waxyaabaha noocaasa alkufr alxaqiiqi baa loo ama alxaqaa'iq alwujuud alati laa takhtalif biikhtilaafi الsharaa'ic wاlazmaani wاlaxwaal kufriga tabiciga maxaa laga wadaa kufriga tabiciga shay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faray asaga in loo bixiyo fardi min afraad اlcibaadaat haddaad oo la nasakhay ama aan la nasakhayn hadda ilahay hayrkii aad siiso kufrigu noqonaya kufri isku bedelaya shay aadan ka warqabin ilaahna uu noo sheegin bu rabbi noo sheegay subxaana wa tacaala shaygaa saas wey saas w aamina markaan ogaana kadib haddaan dafirna muxuu noqonaya kufri muu noqonaya soo qaad wujuubu salaa salaad intaan la waajib yeelin ninkii idhaha salaad waajib ma aha xukunkiis muxuu ahaa waxba looma haysanin bacdamaa la waajib yeelay oo salaadii ay soo degtay oo muslimiinta loo cadeeyey ninka isagoo garanay yidhahda salaadu baailo wey ma jirto maxaad kufrigan muxuu noqday tagdiibka ah waa kufri tabici ah waa taabicun liamri wa khabarihi haddaan rabbi odhan lahayn salaadda waa waajiba ah. ninkii beeniyey miyuu gaaloobi lahaa ayb kufriga noocaasi ahbaaru shaaric daba socda waaa la yidhahda alkufra see shaaric u yahay kufrigo dhan kii caqliga lagu garna awe sharciga huna waxaan ujeedaa aniga asamci baan ujeedaa asam asam wa sharcu caqlu wa samcun waxaan ka hadlaya alkufr atabici waa kufriga taabica lilmri wanahyi baan ku ui waa samcigaan ka hadlayna ayb haddaad tira alkufr wa xukm samciyu faanta mubطilu alkufr wاtakfiru xukm samciyun haddaad tidhaahdo jahmi baa tahay ama muctazili baa tahay laakiin iskama warqabtid waa inaad tira alkufr waa xukm sharciyun lanna sharca caql wa samcun selafku waxay ku ijmaaceen inuu kufri jiro qabla samci ah maxamed nasr marwasi ka fiiri tacdiim qadr الsala qala asxaabu اlxadiiث aw طaa'if min asxaabi اlxadiiث wاljahlu biاllahi kufru qabla اlkhabr wa bacda اlkhabr wاljahlu bالsharaa'ici laysa kufra ila bacda اlkhabr tafsiirku fi asxaab اlxadiiث lakin inagu markaanu ismoodayn asxaab اlxadiiث xaggana jahmiye geesa weyn aan nahay waxaan doonaan kharibaynaa almuhim waxaan rabaa inaan isla fahno keliya alambiyaau itafaquu fi asli اddiini waifraad اllahi tacala bاlcibaadati wa ana الnabiya min alambiyaai laa yaأti biاlamri bالshirki wالnahyi can cibaadati اllahi waxdah laakiin ambiyadu waxay ku kala tegahayaan afraadu afraadu ma yutaqarabu bihi ila اllahi subxaanaه wa tacaala afraadu ma yutaqarabu bihi ila اllahi subxaanaه wa tacala bal ashariica alwaaxida takhtalifu في lafraad mar baa ilahi waxaa loogu dhowaan jiray in he ninkii asagoo maantanu soo soomanaa seexda asagoon afurin inuusan afuri karin oo soonka uu sii wada ilaa galabka dambe qorax ka dhacayso waa la nasakhay soom iyaamu caashura ugu ahaa calaa sabiil wujuub maanta ninku u afuraa soo garan u sooma calaa sabiil wujuub inay farad tahay hoostaad ka baa laga yaabaa marna iimaan madax bannaan bay ahayd asalaatu ilaa beyt اlmaqdis iimaan bay ahayd maantana kufri bay isu bedelaysaa afraadda y isku khilaafta waata qur-aanku sheegay likullin jacalnaa minkum shircatan waminhaaja idan fii kulli zamanin wa fii kulli fatratin alla axad lama caabudayo fii kulli zaman wafatrin alla waxaa lagu caabudi bima amara bihi fii dalika alwaqti xilligaas rabbi wuxuu faray baa lagu caabudaya haddaad alla caabuddo wuxuusan farin aad ku caabuddo fa anta caabidun bidciyun haddaad ilaahay hayrkii caabuddana fa anta caabidun mushrikun laa nacbudu ila allah walaa nacbudu ila bima amara bihi fii dalika alwaqti xilligaa xilli ku horreysay rabbi wuxuu uu reebay ama uu faray haddaad rabbi ku caabudo maxaa tahay hmm. oo uu nasakhay a maxaa tahay ii sheeg laba mid inaad gaalowdo iyo inaad noqoto mubtadic labada mid bay noqonaysaa idan labada yaan la isku khaldin labada yaan la isku khaldin inaan isfaana ila tahay maxay isku waafaqeen ambiyadu asludiin ood ka wadaan ayb shirkigu markuu iskhilaafi karaa shirkigu qad yaktalif qad laa yaktalif nafs shay asujuudu ligayr lah maxaad ka leedahay fii shariicatna muxuu yahay ما هو مسجود لغير الله ay السجود لغير الله baxdigaas beri baa idinka rabaa nacam على سبيل الحب والخضوع التام halkaa taagnaada الsujuud لغayr الlah ma xugum takhtalif fiihi sharaa'ic baa mise waa xugum waaxid ah berri baan baxdiga idinka rabaa nacam jamiic alaba nin nin walbo fadh meeshaa fadhiya warba waan ka rabaa berrito idinkoo ka jawaabana casharkii ma bilaabay berri haddii alla yidhaahdo nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فالإسلام يتضمن الاستسلام استس... آه، فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده faman istaslama lahu waligayrihi kana mushrikan wman lam ystaslim lahu kana mustakbiran can cibaadath wاlmushriku bih wاlmustakbiru can cibaadatihi kafir wاlistislaamu lahu waxdahu yatadamanu cibaadatahu waxdahu wa طaacatahu waxdah وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين امر به داخلا في دين الاسلام فالدين هو الطاعه والعباده له في الفعلين وانما تنوع وانما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهه المصلي فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يبعث الله نبيا الا اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وامره ان ياخذ الميثاق على امته لئن بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به ولينصرن ولينصرنه وقال تعالى وأنزلنا إليك, وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وجعل الإيمان بهم متلازما وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وقد قال لنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaat wamaa uutiya muusa waciisa wamaa uutiya annabiyuuna min rabbihim laa nufariqu bayna axadi minhum wanaxnu lahu muslimuun fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow wain tawallow fainamaa hum fii shiqaaq fasayakfiikahum allah wahuwa asamiicu alcaliim faamaranaa an naquula aamanaa bihada kulihi wanaxnu lahu muslimuun faman balagathu risaalatu muxamadi sala allahu calayhi wasalam وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن كما نعم. ذكر نعم sheekhu wuxuu soo tacriifiyey macna alislaam buu idin sheegay waad aragtaan alislaamu yatadamanu listislaama lilahi waxdahu meeshooda yatadaman sheekhu uu yidhi waa yastalzim buu ka cabira kutubtiisa kale meelo badan wadna inay soo ay timaadana waa laga yaabaa ama marna wuxuu yidhahdaa alslaamu huwa lstislaamu lilahi waxdah hada huwa sawaab yatadaman huna wuxuu sheeku ujeedaa yastalzim ama xaqiiqadii buu ka wadaa waa maxay waa alkhuduucu lilaahi waxdahu aw alistislaamu lilaahi waxdah marka walahu didaan cinda ahli اlcilmi suu sheekh haddu kuu sheegay lahu didaan ashirku wاlkibru islaamku maadaama isu dhiibid ilaahay keligii lisu dhiibo oo loo hogaansamo bilmri wاlnahyi wاlimtithaali wاlintihaa loogu hogaansamo ninkii ilaahay hayrkii u hogaansamana waa mushrik ninkii diida ilahay inuu u hogaansamana waa mustakbir islaamku marka laba lid buu yeesha didaan huma ashirku wاlkibru in aladiina ystakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin min kuli mutakabirin jabaar wey kibriga marka namruud iyo fircoon iyo ayaa qur-aanku sheegay ama shirkugu hade waa waxa ummadaha aafeeyey shirkigu muxuu noqday waa alistislaamu lilahi waligayrihi alistislaamu lilahi waligayrihi ama alistislaamu ligayr اllahi faqat kibrigu muxuuna alistikbaaru wاlimtinaac can cibaadat اllahi waxdahu isagoo sheekhu uu sheego kullu mustakbirin can cibaadat illahi waa mushrik buu sheekhu yidhahdaa a kullu mustakbirin can cibaadat illaahi waa mushrik lannu hawadiisanay naftiisan la tagtay uu sanka taagay waagi dambe caabudi doonaa wayadaraka waa aalihatak wa ilaahatakana waa la akriyay oo ogtihi fircoon dadka gumaysanaya ilaana hal caabudo isaga laftigiisa asnaam yani saa darteed buu sheekhu yidhahdaa alinsaanu waa caabidun biاطabci ma min insaani ila wayacbud ima an yacbud allah aw yacbud hayra ma dhici kartaba inaad daciif tahay oo daliil tahay oo addoon tahay maqhuura oo way kugu duubanta waa qayb ka mida maahiyadaada maahiyat linsaan haddaad rabbi caabudu weydo ilahay khayrkiin baad caabudi kan kule anugu waxba ma aaminsanin naftiisu aaminay wmtaazu lyowma ayuha lmujrimuun alam acad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shayaan shayaan buu caabudaya in yadcuuna min duuni ilaa inaaan wain yadcuuna ilaa shayaana mariida inaad shaydaan caabudo oo wax kuu qurxiya naftaadu inaad alla caabud udhey ma jiraan idan lilslaami didaani wahuma ashirku wاlkibru wاlmustakbiruna waa waa mushrik laftirkiisu saa darteed ibliis bay wadaadu yidhahdeen ma aha mushrik mise ma ahayn ibliis waa mushrik jaamic masaalku shek gaal majalladka lixaad ha ah laga aqriyo mushrik wey lanna naftiisa wa naftiisu markaas yuu addoon u yahay tacisa cabdu dinaar wa cabdu dirham inkastoo cubuudiyadatii ay khatartaysan ahayn haddana naftada addoon u noqonaysa afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa afa anta takuunu calayhi wakiila marka waxaa weeye waa nafsa shay macnahaasuu sheekhu ka hadlay raxmat ullahi tacala caleyh qaybtan dambe hadduu sharxayna wuu idin sheegay hawshaan sheegaya buu idin sheegay weligeeda isku khaldin ilaahay keligii baan caabudaynaa waxaan ku caabudaynaa fii kulli waqtin bimaa amara an yucbada bihi haddii uu bedelo oo la nasakho kii hore ilahay laguma caabuday ka dambaa rabbi lagu caabudaya amaliadba sheekhu kuu keena mana dhici karta nabi min alambiya inuu la yimaado ilaahay keyrkii ha la caabudo oo alla yaan la caabudin isku waafaqsan yihiin ilaahay keligii ha la caabudo ilaahay keyrkii yaan la walba nabi walba xilligiisa ilaahay waxaa lagu caabudi wuxuu amray in lagu caabudo afcaal iyo aqwaalah afcaasha iyo aqwaasha afraad ahaan iyo axyaan ahaan iyo ashkhaas isbedeli kartaa bal fi shariica alwaaxida ayay isbedelaysaa hadaad xukm horo mansuuaha fi shariica muxamadiya ad wa ku xukunto fa anta xaakimu biayri ma anzl اllah iirsaha marbuu harci ahaa faxakamta bihi faanta xaakimun biayri ma anzl اllah yani biayri harci baa laga wadaa ile waa la nasakhay xilligaas muxkamkiisaad ku dhaqmaysaa ood ummadda ku maamulaysa adigu ilahay ku caabudaysa haddii aad wax badasho meeshaasna kufriga tabiiciga haba soo baxaaya ee khatarta ah inaad intaa garateen bay ila tahay nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو, وهو في الآخرة من الخاسرين قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لا نحج فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له, عن بما له على عباده من حج البيت كما قال النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة نعم meesha hore inaan baraarujiyaan rabay waan hilmaamay faman balaqathu risaalatu muxamadin sal alay wasalam falam yuqira bima jaa bihi lam yakun muslima walaa mumina bal yakunu kaafira wain zacma anahu muslim aw muminu masaladii ishkaalka badnayd ee asludiin dadka loogu cudurdaaray samayaa ka baxaysa ninkii ilaahay keligii caabudaya in rabbi u shariig nabi maxamedna weligii aan maqal ee sidaa ku dhinta maxaad ka leedihiin ilaahay buu caabudi jiray ilaahay keligii buu caabudaa laa yushriku billaahi shay-an ومن هذه الأمة nebi maxamedna weligii ma maqal واحد شيخ marka ilaahay buu caabudaa ninka ma muslim ba mise waa kaafir قبل أن يبعث الشيطان من بعد waa muwaxid ya qabla albicati wa bacda albica ii jawaaba aniga ma rabo wareegeysi ilaahay keligiiba caabuda baan ku ui lam yushrik biاllaahi shay-a iska daaya xataa weligii ma maqal baan ku ui muwaxidikaadiyo ma muslimba mise waa kaafir waa muslim idan aliimaanu birisaalati muxamadi calayhi الsalaau wasalaam laysa min asli diin baa idin laazimay marka iyada asludiin waxaad tidhaahdeen waa shayga axadna aan loogu cudurdaaraynin jahila aw calima ta'awala aw lam yata'awal ninkan ilaahay keligii buu caabudaa nebi maxamedna ma rumaysno mana maqal ma rumaysnaa ilaahay ke hade muxuu ahay ma rumaysna hadde cadam alcilmi soo maaha <laughs> lam yasmac walam yaclam شيخ عبد القادر hay ما قبل البعثة mm. نقبل وبوحد haye ثم بعد البعثة لا يمكن أن يعبد الله إلا ما أمر به laa yumkin madkaa yeelaya amkan waa waxa waa dhici kara xataa hadday dhici karin taqdiir weeye لو ما أقبل والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض وال- والاحتمال لو oogahadaysan dhici karin nabigu muxuu yidhi xadidka abi hurera fi saxiix muslim weli nafsu muxamadin biyadi ma min yahuudiyin aw nasraaniyin hmm. laa yasmacu bi cafwan laa yasmacu bi axadun yahuudiyun walaa nasraaniyun uma lam yumin bi aw uma lam yumin bima ji'tu bihi ila kana min asxaabi الnaar lam yasmac bi bu nabigu به إلا كان من أصحاب النار لم يسمع بي بالنبي يقول أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني أحد من هذه الأمة أمة الدعوة نوحو كحول الشرط سمع إن أسأل الله مقله السورة تقري مثلا على مغرب من هذين سورة النبي محو شرط أودك هذا الشيخ الشيخ سواقب تحديثك صحيح مسلم كا sheekh ninkan una taxliilin hadda aad weydiisay هيا إيجا إيجا إيجا جوابه ما دعي كرت مركا هاي دهين وين دعي كرتا nin ninkaas aslu diinkii ambiyada iyo nabi maxamed waday wuu ku mhm. ilaahay bis in la mhm. furuucdii kalaa ka maqan marka ah, dhankan kalena dee nabiga muuna maqlin muuna arkin maxaa lagu haystaa ninkaas inti asludiin maxaad u taqaanay marka waxaan rabaa asludiin iyo tacriifi aisha axmed hadalbaad hadal baad sheegto waan kaa gooy ibnu taymiya shekh islaam adiga maxaad qabtaa aniga sheekhana waxaan soo degay hmm. hmm. laga helin hmm. ah, oo ilaahay subxaana wa tacaala buu rumeeyey rasuulkuna uu maadaama wafiga muslim iyo mumin ilahi subana wa taala uu ku xiray ma huwa اlislaamu xaqiiqat اlislam iyo tacriifi alstislaamu lilahi waxda wa hada qad istaslama lilahi waxda lam ystaslim limri illahi shea amarka ilahay goormuu qabtaa markuu soo gaadho bijmac muslimiin maba maba maqalba ilaahay <laughs> diintiisu maxaa dhahaa wasfigan u bixiyey waxay gaarteen waxay gaarinba waa wasfi iswata shaygaan isbedelaynin waa in ilaahay hayrkii aad u khuduucdo ama asagaa u khuduucdo waa aqiiqa xaqiiqa caqliya fitriya taa isma bedesho haddaan kan gooyo kana xidhi kana uu gooyo kana uu xidhi alla ileeyahay haddaan ilaahay keligii caabudo waxaa leeyahay istasama lilaahi waxdahu luqatan wa sharcan haddaan ilaahay keyrkii waxayna idan ashirku iyo masaladan waa masala laa takhtalif biikhtilaafi asharaa'ici waalcuquuli waalfitari wa xaqiiqa wujuudiya laakiin masalada ku xidhan samaaca ku xidhan inaad maqasho ku xidhan waa khabari waa masala khabariya masale caqliya ma aha sheekhana anaga waxaan weydiisay xukunka ninka aan ka istaagan sheekhana masaladan masaladan alcilmu wاliimaanu bimuxamadin ma masala caqliya firiya mise waa masala samciya khabariya idan samciyaadku ruuxaysa soo gaadhaysa ad ugu gaalaysiseen ishkaalka ma fahante horta ishkaalka ma fahante berri baan jawaab idinka rabaa jawaab labaad masale labaad wey qaybtan dambe fain alistislaama lilahi laa yatimu ila biliqraari bima lahu calaa cibaadii min xaji ilbeyti haddii yuhuud iyo nasaaro maanta ay dhahaan xajku waan diidnay soo way ku gaaloobeen hadday xajiyaan oy soo cumraystaan labayk allahuma labayka laa shariika laka labayka ina alxamda wanicmata laka laa shariika maadhamaystira laa shariika laka soo maahayn ay la yimaadaan oo tanciim eh, iyo lamlam iyo dalxulayfi iyo juxfa ay ka eh, xarmadaan oon intaan la nimaadna la yimaadaanoo xaj iyo cumro ah maxaad ka leedihiin sheekh wuxuu ku yiri waa kane fan alislaama lilahi laa yatimu ila biliqraari bima lahu calaa cibaadihi min xaji اlbayt tacliiqa uu tacliiqay sheekh baraag ee sheekhu ومن خصائص الإسلام فمن أتى به فقد أسلم فهمتين بالربا الحج بهذا الأسلوب ومن خصائص الإسلام والاتيان بالخسيسة يستلزم هم. الاستسلام سوى لا إله إلا الله محمد رسول tanaa keenaysa yaa la yimid xajka noocan maxamed rasullahi buu yidhi ninkaas macaan buu yidhi laa lafdan idan waxaan ku idhi alxaj bihada luslub loo xajiyaay qaabku u fasiray sheekh baraag ma jeclaysanin khasaaista sheekh islam uu tafsiirka shaaficida geliyaan wuu diidan yahay xata alxanaabilu ku khilaaba meelaha qaarkood khasaa'is اlislaam yactabiruha islaaman sheikhu اlislam raxmat ullahi tacala calayh nafs shay taa jumhuur fuqaa qaba inaad ku islaamaysaba waad noo aadaanta adoo nasraani ah mid sawaxiloo gaal ay aadaanka casar ku dhuftay maxaad leedihiin waa muslim hadduu dhihi waayo maya islaamka gelima waa murtad aslama uma irtadan leenahay waa hada ra'yu jumhuur الfuqahaa ya uhuru hadduu salaad sacan fiican tukaday waayo jaimoska u galay salaadaas uu qaabka weyd uu ku islaamay oo uu soo weyse qaatay salaaddii sooma ay muslimiintu yaqaaneen weysada lahayd hadduu tukaday saxda ahayd wuu ku islaamay bihada salaa ثم ارتد بعد markuu ka noqday hawlihiis uu camirtay martada can lislaam hada ray jumhuur fuqahaa khasaais lislaam waa in la ictibaariyo marka qaabku sheekh u tacliiqiyo uu le yuhuuddu maanta hadday xajka la yimaadaan nasaarada ku islaami maayaan sax maaha cinda sheekh islaam intabi waa inaad ra'yiga sheekh la socoto ficilkaad eegaysaa ficilku yaa gooni u leh ree hebel ree hebel baad shee maxamed waxaa ku taqaanaa astaan iyo sunnaday dhigtaa neef baad ku aragtay sumadii ree hebel maxaad leedahay iisheeg hashaan waa hashii ree hebel geel ree hebel leedahay seed ogaatay sumadii uu goonida ahayd ree hebel ku aragtay see wax kugu sheegaa maslaxaad baad aadday hay sumadda u goonida ah maxay ahayd salaada qaabkan loo tukado soonkan qaabkan loo soomo xajkan qaabkan loola yimaado mawaaqiidda iyo azminada khaaska a leh kayfiyada ninka leebad maxaan leenahay istaslama wuu la yimid shahaadadu shardi maaha in alfaadee la yimaado inii muslimin gaalka dula islam baa loo xukumaya kuwii sabaan asabana yidhi buu nabiga ku qabsaday khaalid bin waliid qur-aanku wuxuu yidhi qaalat ilacraabu aamanaa qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna aslamna diinta lagu soo galaa annutqu bishahaatayni bialfaada shardi maa fi duquuli islaam kullu maa yadullu calaa macna shahatayn baa islamka lagu soo galaya khilaafkaad sheegays mxuu yahay anigu <laughs> nusuus baan kuu sheegahayaa <laughs> sheekh xasan fadal <laughs> أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا وهو نزاع لفظي فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتنا... وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها, وبها بعث الله جميع الرسل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى عن الخليل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقال تعالى عنه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى tu'minuu biاllahi waxdah وqاl tacاalى واسأل man arslna min qblka min rusulina ajcalna min duni الرaxmani aalihة yucbaduun وdakr can rusulihi kanuuxi whuudi وصaalixi وغayrihim anahum qaluu lqowmihim اcbudu اllaha ma lakm min ilahi غayrh وqala can أhli اlkahf inahm fityaة amanuu brabihim wزidnahm huda wrabaطna clى qlubihim id qamuu faqaluu rabuna rab الsamaawaati wاlأrض lan nadcua min dunihi ilaha laqad qulna إda shaططa haؤulaaءi qwmna اtakhduu min من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ذكر ذلك في موضعين من كتابه nacam nacam aayadda suurat uu sheekhu wuxuu kuu soo sheegay ee, baxsi qiimo badan oo aad ba hadda loogu dagaalamo islaamku ma macno u gooni ah iyo mafhuum iyo mustalax ku gooni ah muslimiinta mise waa macno ay wadaagi karaan jamiic اlأmam اladiina اstaslamuu lilahi waxdah sheekh wuxuu ku yidhi waa nizac lafdi ah nizac lafdi ah labaynu u kala qaada marka alcurf الsharci iyo curfiga mutaakhirka ee mutajadidka ah bacda bicati maxamed alayh الsalaaةu wasalaam curfiga marka ilaaqa islaam iyo muslim ku dhacaa muslimiinta ummatu muxamed oo ummat اlijaab ku dhacaa aalabatan ba ugu dhacay taqliiban ma aha taxqiiq wailaa qur-aanku min abina aadam ilaa ummadda nabiylahi ciisa wuxuu ku ilaaqaa islaam iyo muslimuun wa qaala inanii min almuslimiin tubtu ilayka wainii min almuslimiin min almuminiin nabiylahi ibraahim xaniifan muslima wma kaana min almushrikiin meel walba waa sidaas nabiylahi muusa yidhi ciisa yidhi nuux baa yidhi ibraahim baa yidhi saasay ku soconaysa soo qaada ataa baliis hawsheeda keenay nabiylahi sulaymaan nabigu wuxuu inoo sheegay ale qadiyada balqiis waxay kutusaysaa masala tawxiid in aysan ahayn khasaais اlambiya ay tahay alsl kuli in la wadaago nabigu wuxuu inoo sheegay nabi walba in qoom khaasa loo dili jiray ilaa huwa oo loo diray ila jamiic الnaas inii rasuul lah ilaykum jamiica ya ayuha الnaas inii rasuul lah ilaykum jamiica fi suurat اlacraaf nabiyullaahi sulaymaan wuxuu joogay shaam darafkeeda balqiisana yaman geeskeeday joogtay oo meesha iska galaan koonfurta iyo iska galaan ma markaad sanca joogto waxaad u soconaysaa taqriiban ilaa afar boqol kilomitr ama saddex boqol iyo konton meelahaas waa ilaa gaaris oo kale sanca u jirta taqriiban halkaasuu ka soo duulay qoomkiisi ma ahayn nabiyullaahi sulaymaan reer balqiis iyo ciidankooda mushrikiintaani qoraxda caabudahayay aminkan aahaartooda waa baaqi waagaan tagayn yman tegi jira baan tagay waa la booda aminka waa la taga wey dhagaxyahoodii iyo sadkoodii wuxo dhan aminka waa baqaayaad baa ka jira iyo meeshay deganayd islaamtu balqiis oo dhan baad wixii baqaayaad baa ka jira idan muxuu ugu soo duulay oo uu yidhi ama isdhiibo ilah hogaansama ama waad go-aysaan nabiyullaahi sulaymaanna risaal risaal khaasay ahayd haye looma dirin qoomkaas leesh marka uu uu shirki baa idinku laynaya huduud wuxuu hi inii wajadtuha wa qowma yasuduuna lishamsi min duuni illaah fariintii baa timid dhambaal buu nabiyullaahi sulaymaan ku joogjoogsaday wixii ka dhac waad ogeydeen irjic ilayhim falanaatiyanu bijunuudin laa qibala lahu ka jawaabay hadda hawshaas risaaladiisu khaas bay hawshan maxaa nabiyullahi sulaymaan maxaa geliyey صحيح تخصيصك خصيص أنبياء وفي الشرائع والفروع لا لا في أصل الدين لا في أصل الدين وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ومحي في الشرائع ama fi asli diini wa cibaadati اllahi waxdahu laa shariika lah wa aslun mushtarakun bayna alanbiyaai min abina aadam ilaa muxamed bni cabdillahi calayhim asalaatu wasalaam hawshan waa in la isla fahmo oon la khaldamin asludiin meesha ambiyadu ka maqlan hadday tabar ku gaadhaan he way saxahayaan waajib saaran weeye ama ama qoomkiisa khaaska ha noqdo ruuxaas ama yuusan noqonin walidaalika carabtii jaahiliga ahay qaybtoodii ayagoo caraba oo nabi muusa loo soo dirin oon ciise loo dirin qaybtoodii towradii injiil qaatay hayr almuxaraf way ku badbaadeen way ku badbaadeen lama dhahayo ma tihiin banu israa'iil lama dhihin waa carab oo banu ismaaciil ah oo isaaq aan ka farcamay oo ka farcamay ismaaciil towreed iyo injiil bay rumeeyeen hayru muxarafa ah. fa sumu waxaa lagu magacaabay qolyihii ahlu kitaabka ah ee badbaada ka waraqatab nanawfal qolihii ayagoon towradii injiil la raacin fi lfuruuc diin kalena aan raacin oo ibraahimiye aan raacinoo fi lfuruuc oo aslu diin kaliya badbaadiyey xunafaa baa loo bixiyey ka zayd ibni camr iyo qus ibni saacidii ragga la midka ah ilaahay khayrkiina caabudan waa diideen fawaxad ullah xunafaa loo bixiyey tawxiid bay saa ku galeen janna ay ku galahayaan idan asalka mushtaraka kaas weeye ilaahay keliga in la caabudo oo ilaahay waxaan ka aan la caabudin waa asl mushtaraka bayna sharaa'ic isku lagu kala teg nin walbo halkaa ku dhagana oo ku badbaadayaa inta dambe akhbaarta samciga ah ninkay soo gaadho su-aalaan rababa inaan ku adkeeyaan yaan si anoon fahmaynin anoon dareysanayn baan ka jawaabay su-aashii labaad een rabay inaad berri ku rafaadaan min darfin khafiyin baan oga jawaabay intaan ku daaye bal idinku taagnaatay almuhim qadiyadu waa inay u kala baxdo qadiyadu waa inay u kala baxdo waxaan rabaa islaamku sheekh wuxuu waxaa la idlaaqaa idlaaqan khaasan wa idlaaqan caaman idlaaqa caamka waa kullu man istaslama lilahi waxdahu walam yushrik fahuwa muslimun waa idlaaq caam ah ambiyadoo dhan buu ka dhexeeya ka khaaskaana wa alistislaamu lilahi waxdahu bima amara bihi fi shariicati muxamed toban ka jawaab miya inaad ilaahay u hogaansanto ogu hogaansato bima amara bihi fi shariicati muxamed ma alislaam اlkhaas ah inaad ilahay u hogaansato bima amara bihi fi shariicati muusana waa maxay waa alislaam اlkhaasu bibani israa'iil inaad ilahay u hogaansato bima amara bihi fi linjiilla marka islaamka haaska waxa ilah ad u hogaansado bima amara bihi fi sharcatin min asharaa'ic alkhaasa ka caamkana waa maxay waa alislaamu lilahi waxdahu laa shariika lah muطlaqan haddii biictibaari shariicatan la fiiriyo wuxuu noqonayaa islaam khaas ah su-aashaa kugu taagnaata shagara laakiin waxaan rabnaa ها shareecadana markaan fiiriyo ها islaamkeed امم hata anaa muslim waa مسلم واقعي kayf shay u noqon risaaladeenan ka waxay ahayd kaafay كافة سماهين يا كافة وطاي روحي سوقان نبي كو عدي ما ما من نبي ما من احد من هذه الامه يهودي من هذه الامه امه دعوه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما ارسلت به الا كان من اصحاب النار samac buu ku xidhay laa yasmacu bi axadu laa yasmacu bi axadu min hadi اlummati yahuudiyu walaa nasraaniy uma ninkan lam yasmac bihi baa lagu yihi maxaad ka leedahay waa imatu dacwo ummadda nabiga loo soo diray laakiin lam yasmac bihi hayjir cidlo africa geeskeeda uu ku koray daanyarahaasu iskalinoyo doofaaraha ilahay keligiina waa caabudaa bilfitra walcaqli sarix u gartay wax kale ma maqal ninkan maaad naad ku geynaysaa ii sheeg ilahay wuxuu ku caabudayaa intuu gartay intuu ku caabuday zayd bn camr nufayl ee uu ku janno galay yubcau ummatan waxdow nabigaa yidhi keligii baa lasoo saari baynii wa bayna ciisa muwaxidkani ciise noo dhexeey waa ninkaasu nabigu uuna ku janno galahayaa hay kaartaynina kaartada iga daaya ninka ilaahay keligii buu caabuday haddaad iday waa mushrig waxaan ku naargeynayaa inahu man billahi faqad xarama allahu calayhi ljanna hada lam yushrik baa lagu yidhi nabi maxamed buu rumayn waaye lam yasmac baa lagu yidhi nabiguna wuxuu yihi laa yasmacu bi bu muhiimadda waxaan ka rabaa inuu muslim yahay oon la naaraynin muhiimaddu waa inta kaba hadlinba anagu muslimiin ah qofka hmm. ninkaan ka qaadanayno muxuu noqonaya ah, maadaama ninkaan axkaamtii anaga dadkaanaan dhex maraysay saadaan ugu tagnan u bandhignay islaamka iyo nabi maxamed ushan hadduu diido waa kaafir hadduu qaatana islaamkiisa baa soo soconaya gorma la gaadhay gabadha sinays maxay tahay yani suurad guud sheekana kumadooda markii aan gaadhsiin caddahay eh. ah, ah. mawqifka ninkaa suuradda aa sheegtay macnuhu naga mid yahay mise namid naga mid maaha anagu naga mid yahay oo axkaamta xitaa ano muwaxidiinta muwaxidiinta ahlukhayrka annaga kow haddaan muslimiin nahay uuna raacaya aakharo leannahu laysa min ummat mamatu musa mise ummatu maxamed adduun baan ka hadlay ninku waa ummatu maxamed aakhare marka la tago madee la raacin doonaa anu maanta qyaan ka hadlayaabade see ugu jiri waayo shaqgaraad baa kaa diiday inabi maxamed rumaynin bu ku yidhi aakhara ninkaa markuu yimaado ummadeeba kusoo faylahayaa ii sheeg muwaaxidiinta kaluu galaya sheegarad iyo tacriifu ummatu maxamed adacwo ummat dacwo soo ijaabadi dacwo looma qaybiyo ummatu dacwo waa kugu maalinkii nabiga la soo saaray ilaa qiyaami saaca wixii bini aadana yimaada waa min ummati maxamed oo ummatu dacwo laga wado ummatu dacwada hmm. waa kuwan aan islaamin ee duurka jooga gaalada ee gaalnimada kulmaada maaha maaha looma jeedo ummatu dacwa labay noqotaa mid nabiga adeecday oo muslimaha ummatlijaaba la yidhaahdo iyo qayb diido laakiin xil naga saaran yahay inaan diinka gaadhsiino mabadalshegaraad seedleed adiga nabi maxamed wixii ka dambeey o dhan waa min ummatihi haye ninkaan aakhara markuu yimaadaan kur ummadeeba ku fayli ii sheeg laynku soo geli baan rabaa ila waa kale yowma nabcadu kula ummatin biimaamihi mooye ninkan umadeu raacahay ii sheeg ishkaalka beri baan kaaga jawaabaya hawshii sheekhgaraad ka hadal ninkaas sababtoo ah ninka eh, miyuu ku soo faylahayaa ninkaa muslimiinta ku faylayaa sheekh salaam ishkaalkaada berri ha noqon axsan <laughs> allahu ilaykum qaala raximah llahu tacaala waqad bayana fi kitaaayatmumtaxina waxaa daliishada qolyaha qaba takfiiru caadir eh, lmushrik ama alxaakim biislaam lmushrik inuu yahay kaafir baa daliishada baxi dheer bay ka qoreen cajalay ka duubeen oo aayad culus wey daraaso goonaa ku sameeye maslada waxay u laabanaysaa uma baahna hadda aayada iyo axaadiid iyo ijmac inaad daliishato waxay u baahanaysaa xaqiiqat lislaam ruuxu hadduu fahmo muxuu fahmayaa xaqiiqat lmuslim xaqiiqatu shirki haddaad fahamtana waxaad fahmaysaa xaqiiqat lmushrik ma u baahno aayad iyo qur-aan iyo xadiid wax kaaga baahan ma aha adilada kale markaad aragta ninku inuusan qancaynin baad u daliishan mooyeene inuu shaygu xaqaaida sheekhu u fahmaa ku filan ilmaha yarkaa dad fahansiisa ma huwa alkadib oo u aad tirada waa alikhbaaru bikhilaafi alwaaqici camdan aw khaa'an xaqiiqada jirta waxaan ka inood sheegto wey imaa kas ama kama u sheegto intaa markuu fahmo wuxuu dhihi hebel been buu sheegahayaa maxaa wuxuu yidhi gabadha hebl ee way kuftay mana kufin wataas taagan buu leehay xaqiiqat lkadib ilmaha hadduu fahmo yaxkum wasfiguu xukumi falka ruuxii sameeyey kadibkaana kaadib buu leehay haddaad u tacriifisa axadka huwa ulm wadcu shay fii hayri mowdic aad tidhaahdo xudhi haadaa waxaan waa ulmi ninkii samayna waa aalim uu galaa ha kadib abu sanaabil cinda alxijaaziyin wa fii luqati shaaric kadibku khada wuu galaa kullu man ahbara bikhilaafi alwaaqic camdan aw kadiban fahuwa kaadibu kadibka laba noqonaya mid laisku ciqaabay iyo midaan laisku ciqaabayn baxdiga baxdi kale wey haygelina jooji warkaas maxaa ii soo hadhay maxaan xaggeen marayay dulmiga haddii lagu tacriifay nafsa shay shirki baad fahantay ninkiisa waxaad leedahay mushrik waxaana waa shirki islaam baad fahamtay waxaan waa islaamkanna waa muslim ma u baahno haddaba ninkii mushrig yidhahda waa muslim maxaan leenahay lam yafham xaqiiqat اlislaam walaa xaqiiqata shirki ma dhici karto markaad soo marayseen muctazile la dooday maxay dhaheen ilaahay waa caliim samiic qadiir muriid mutakalim bilaa bilaa cilmin jumhuurtu markay la doo waxay dhaheen hadday dhacdo in ismi mushtaq oo ismi faacil la dhambalo la keeno biduuni min hayri wasfihi wa masdarihi la helo ow biduuni lmushtaqi min waxaa dhalanaysa in la helo in la helo cilmu waqudratu bilaa qaadiri ayagu maxay dhaheen caalimun wa samiicun wa mutakalimun asmaadii bay ogolaadeen maxay diideen masaadirtii waaa l waxaa dhalan inay timaado markii la burinhayay in la helo may cilmun dheh cilmun waqudratun wairaadatun wasamcun wakalaamun wabasarun bilaa basiirin wasamiicin wamutakallimin wacaalimin waa nafsa shay inaad asmaadii aad keento mushtaqaadka keento ogolaato biduun mushtaqi minhu waxay dhan waa mukhaalifun lilcaqli wاlfitra wاsharci inaad ogolaato mushtaqu minhu inuu joogo asmaadii iyo asmaa mushtaina aad diidana waa shay idan waad soo marteen ninkan waxaan ma huwa alislaam wuxuu ku leeyahy alislaamu waa alislaamu lilaahi waxdahu ninkan aan isku hayna mushriga tira waa muslim muxuu sameeyey hal istaslama lilaahi waxdahu am istaslama lilaahi waligayrihi sheekh cabdiqaadiri hayrkii ha seed ku tira muslim marka waa muslienkan weeye waa jaahil waxaa leeya anta lam tafham aslan xaqiiqat alislaam walaa xaqiiqata shirki aslan maadan fahminba riixu isagoo kaadiba ama daalima ah, dulmi wuxuu sameeye weeye laakiin asagoo daalimna ma kaadin ma laga dhegaysa ilmahayka kugu qosta mushkilo wey hawshaa iska ilaaliya ayaan lagu khaldam alxaqaa'iq alwujuudiya laa takhtalifu biikhtilaafi alcilmi waاljahli miiskanba waxaan u qaatay inuu yahay dhagax ma dhagax buu noqonaya waxaan u qaatay inuu yahay bir ma bir buu noqonaya cilmigu iyo jahligu cilmigu waa wasfi kaashif ah waxbaad kugu ogaadaaye xaqaa'iqda waxba kama bedelo wadaadkaas waxaan mooday inuu gabadh yahay gabadh aniga jahligii gabadh ku noqonaya libaax baan dameer mooday dameer buu noqonaya cilmigu waa toosh aad wax ku qabato tooshku muxuu ku ifiyaa shayga xaqiiqadiisu ku ifiyaa xaqiiqada ma bedelo wadaaddu intaasi fahmi waayeen toosh baan ku ifsanayaa shaygu waxaan arkaya inuu dameer yahay waan daminayaa dameerkii ma la waamis weli meeshuu taagay anun baa mugdi ifulay mugdiga muxuu yahay gudcurkaas waa jahligii gudcurkaa ifulay waa jahligii toosh baan ifiyey waa cilmigii jahligii oo mugdiga ah iyo iftiinkii midnaba shaygi ma bedelin shaygu waa sidiis calimta aw jahilta xaqiiqatu shirki isma bedelayso xaqiiqatulislaamna isma bedelayso ninkii mushrik marka muslim yidhaahda he waxaan leenahay lam yafham xaqiiqat alislaam hurdaarku duwan asagoo ha waxaan u arki waayey hee indhaha indhaha wax iga saaranya wuxuu doon ku saraado waxaan u arki waay asagaa gaabnaa wuu yaraa ruuxaasaqiiqadii ma jirta mise ma jirto hawsha inaad fahantaa intaa basay kaaga baahan tahay markay wadaadu aayaddu way ku caddahay way gar man fahima xaqiiqata shirki fahima almushrika wamayaza almuslima min almushrik laakiin aslu diin baan la isla fahminba asagaa isu haysta inuu muslim yahay isagaan ahaynba wqaacida maalikiyu yaqaaneen qaacidaة الظuhuuri wاlinkishaafi lima kana majhuula aw mastuura islaanta adibaa caruurt calooshu soo kuusatay waxaad moodaa inay uur kuu leedahay maasha waad farxday meelahaad adeegtay sho waxaaba ka baxa gabadha gaas baaba galay ama jin iyo qooni waxbaa dhexbooda caloosha kuub kadib dhakhtar baa lagey waaa l uurba mala wax jiraaba ma jiro kaadi ka qaad wabaad wax ma jiraan combyuter saar daawa la siiyey wixii neef bay noqotay marka hore maxay ku ahayd xaamila haddana inkashafa laka maa kaana mastuuran wa calimta maa kaana majhuulan laakiin maxaan wixii hore uur bu laakiin hadda uur ma noqonin uur ahaa laakiin uurkii haddana ma noqonin may soconaysaa mise waxaad ka jaahila idin baa kuu caddaaday wax kaa dahsoonana wuu kuu uu ku iftiimay waxaa la alinkishaaf alinkishaaf lima kaana mastuuran wاlcilmu lima kaana majhuulan baa la yidhahdaa wadaad baan xamado inuu aamin yahay oo qiimo badan yahay oo saadiq yahay oo amin yahay lacag baan u dhiibtay inuu faraaba kala xadaal yaa soo baxday dib baa layga sheegay markaad ogaatay inuu khaan yahay ma waxaad dihi amiin buu ahaayo nin aamin ahay hadduu aafoobay mise waxaad dihi weligiiba khaain bahay anuu anuu i qarsoomay xaqaa'iqdu waa laga jaahil noqdaa markay ku caddaatana waa la ogaadaa laakiin sideedunbay tahay markaad ogeyd iyo markaadaan ogeynba inaad isfaanaan u baanahay ninka markii inoo koofiyadu wey ee mushrig gale waa muslim asagaa muslim soo moodahaye waa kaafir asli ah kaafir asli ah leesh liannahu lam yafham xaqiiqat alislaam maala nin baa nabi maxamed baan rumaysnaa waanu iska wadanay labaatan sanno dhex jooga gabdhahan u guurina wuu naga guursadaa wuuba jahadaaba xajka waagii damban bay qolya qodqod badan qodqodeen nabi maxamed muxuu yahay waa malag buu min almalaaika ka mid a insiba maa insiba maxaa cabdilah waa malag magacii weeye abtirkii weeye makaba lagama soo makaba lagama darin xuba sheegaba tilmaamay nabiga lagu yaqaanay tilmaamo aan shuqulba ku lahayn ama wuxuu yidhi afrikaan zinja oo nigeria ah, oo abuuja ku dhashay buu ah maxaad ii dhashay maxaad leedihin bacdamaa inkashafa lakum maa kaana mastuura can xaali rajuli haada haada maxaad leedihin maxay dhahaysaa nabi maxamed rumaysan yaad dhahaysaa mise hadda idiin caddaatay asagu xaqiiqatan lam yu'min birasuul lm yumin birasuul xaqiiqatan warka inaad fahantaan baan rabaa ruuxu intuu inagu daahirka inagula socdo daahirkaasaan wadaynaa qodqoodi mayno laakiin hadday baashu caddaato maxaad leedahay war anaa kuu khaldamay mar hore oo muslimaad ahayd inaad ifahanteen baan filaya nacam axsan allahu ilaykum qaala raximah llahu tacaala وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام, بالأصنام وأصل الشرك الشرك بالشيطان فقال عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس بأنه ليس شريك بأنه ليس شريكه مثله بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملك سواء كان ملكا أو نبيا أو أو كوكبا أو صنما كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له ولا مماثل له في جميع الصفات بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة وأن النور خلق الخير وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور نعم أرباب المقالات شيخ وحكوة قليها كتب المقالات الفصل في الملل والنحل إيو مقالات الإسلامية واختلاف المصلين إيو مقالات أبو القاسم الكعبي معزلة هاي نوبختي كتبتي كتبت لقاها الله أديانتا تاريخ الأديان واحد كنت قنما كدراسيسان جامعات كتبت لقاها الله اللي كتب المقالات أرباب المقالات يو شيخ وجيدا qaybta ku saabsan shirkiga asalkiisu sheekhu wuxuu celiyaa meelaha qaarkood uu yidhaahdaa wuxuu ka yimaadaa laba asal tacdiimu qubuur الsaalixiin iyo cibaadat اlkawaakib buu u celiyaa oo markuu ka hadlaya shirkiga oo shirki fi lcibaada aw aluluhiya ah tacdiimu qubuur الsaalixiin saalixiinta qubuurta in la waaweyneeyo asal ka bilowday waana shirku qowmu nuuxin calayhi الsalaaة wassalaam cibaadat اlkawaakib wاlqamari wاlnujuum iyo aflaagtana waa shirku qowmi nabi llahi ibraahim calayhi الsalaaة wasalam suuratu ancam lagaga sheekeeyey laakiin waa asal kadibna furuuc badan buu yeeshaa walidalika sada shekh wuxuu dhaha shirkigu iyo e, fasaadku iyo baailku anwaacdiisu laa tandabi laakiin xaqiiqadiisa unbaa la dabdiya mafhuum baad ka bixin laakiin waxa waaqacaadka dhacaya had iyo goor waa isbedelayaan raafi dakhirada wuxuu yidhahdaa kufrigu iyo shirkigu yatajadad sabab aan horaan aan jiri jirin baa imanaya sababka markaad qaado xaqiiqi la yaqaano sharciya oo kufriyu hoosgelaya ama shirkiya waad siinaysaa xilligii nabig alayhi salaau wasalaam ma jiriyo saxaabo wax la alqur'aanu kalaamulahi makhluuq markuu yimid muxuu noqday sabab lagu gaaloobay oo mutajadid ah umulmataxiida in loo xukuntamay hawlahan qaabkan u habaysan noocaana ma jirin boqol sano ka hor hadday timid sheekh mubil wuxuu hi wlkufru yataawar wlkufru yataawar runtii kitaabkiisa khaarat lashria yacni asbaab baa imanaysay anwaac iyo dhacdooyin aan horaan jiri jirin laakiin marka la baadho waxay hoos gelaysaa asal la yaqaano ama diini ah ama diinta ka baxsan waxa soo cusboonaan waa maxay waa asbaab iyo afcaal iyo aqwaal baa imanaysa kulluhaa waxaad hoosgelinaysaa asal baad hoosgelinaysa diinta ka mid nasan aw istimbaatan fal iyo qowl iyo afcaal ka baxaysa xukunka shaarica ma jiro ima binas wa ima bilistinbaad sida axad ka baxsan uusan jirin xukumka shareicada islaamka alacyaanu waa maxkuumuuna bishariica alislaami wa afcaalu lacyaani wa aqwaalihimna waa maxkuumatun bishariica alislaamiya abadan hadaad maqasho qaybtana shareecada cadaysa qaybtana waxaa laga qaadan hawsha ninka waxaa tahay eh, calmaani kulli ah ama juzi ah ninkii yidhahda maanta ilaahay ummaddo dhan isagaa abuur laakiin sheekh habel mooyeen maxaad leedahay kaafir waxaa tidhi ummadda oo dhanba shareecadaa xukumaysa laakiin sheekh hebel ka ahayn isagu xukunkiisa meel kale laga raadinaya maxaan leenahay anta kaafir cumuumu risaalati nabiyina muxamedin waa laba qaybood waxay camimaysaa al acyaan acyaan alashkhaas walinsaan aljinni alinsi waljinni athaqalayn loo yaqaan fardi ka bixi kara ma jiro xukunka sharci muxuu ah xatan waa khitaab اllahi almutacaliq biafcaali almukalafiina iqtidaan aw aw takyiiran iqtidaan aw takyiiran aw wadcan waxaad dhihi jirteen cilays ma laha yacni shareecadu waa inay afraad iyo acyaantana xukunto afraadda iyo acyaantana ay xukunto afcaashooda iyo aqwaashooda ma min caynin takhruju can الshariica wma min ficlin waqowlin yakhruju can xukmi الshariica ima nasan aw istimbaaan hunaa marka madaakhil calmaaniya iska ilaaliya muqdisho iyo nairobi way ka socotaa aad iskaga ilaaliya nacam axsan allah ilaykum qaala raximah llahu tacaala wqad ahbar allahu subxaanahu watacaala can lmushrikiina min iqraarihim cafwan meesha wadalika qowl hanawiy uu yidhi waa almajuus almajuus qowl hanawiya waa almajuus hanawiyada qolyo kale ha u qaadan waa nimankii majuusta la odhan jiray almajuus weeye hanawiyadu maanawiya niman kala ama thanawiya waa alladii yuhbituuna الاثnayn ilaahayn اثnayn bay sugayaan wahum اlmajuus ilaahu dulma oo ibliis ay ku fasireen marka la yidhi maxaad ka wadaan ilaahu dulma marka la weydiiyey maxaad ka wadaan baa le ibliis iyo shaydaan bay ku fasireen iyo ilaahu nuur bay sugeen marka nimanka ayaga marka waa majuus dhan waa ka mushrikiin fi tawxiid aluluhiya waxay caabudaan anwaartoo dhan wixii iftiima dayaxa qoraxda kawaakibta nujuumta caabudaan dhanna waxay sugayaan laba ilaah bay sugayaan khaaliqayn rabbayn bay sugayaan ilaah wixii shara ah, abuura oo ilaahu dulma ah iyo ilaah abuura wixii khayr ah oo ilaahu nuur u yaqaanaan saa darteed baa qadariyada waxa waa majuusu hadi lumma ile qadariyadu waxay dhaheen mucsiladu waxay qadariyadu wixii khayr ana waa min allah wixii shar ana waa min alcabdi addoonkaa abuuraya afcaal cibaadi ee macsida sharka addoonkaa samaynaya isagaa abuuraya ilaahay khaaliq ma aha fi hadi marka laba khaaliq bay sameeyeen saasaa qadariya loogu shabahay majuusta alqadariyatu majuus hadi umma tashbi halkaasu ka imanaya ilaahu khayr iyo ilaahu shari bay majuus ogolaayeen kuna maxay ogolaayeen aiix ilaaha afcaasha qaarkeed abuuraya qayb kale qaanan abuuri karin wixii khayr ahaa wixii shara ah, maya waad shabahdeen marka ahanawya majuustu ka wada sheekhu أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه فقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون إلى قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وبهذا وغير غيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم واحد وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا بل كانوا يقرر يقررون بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعضها ولكن غاية ما يقال إن, إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم ولكن لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخالق فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع كالقول الذي أظهره فرعون والكلام كالقول الذي أظهره فرعون والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده فإن هذا التوحيد الذي قرره لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون بل يقرون به مع أنه مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بال وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا مماثلا له في ذاته سواء مماثلا له في ذاته سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك وأن نفي ذلك يقتضي التع... وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية وقد, وقد تقدم الكلام على ذلك ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء, بالأحياء ومعلوم أن هذه ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا, لا تثبت له على حد على حد ما يثبت لمخلوق أصلا وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون ويسمون أنفسهم الموحدين وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء من أجزاء لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله ويجعلون ذلك من التوحيد فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل ولو كان جميعه حقا ولو كان جميعه حق ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرج لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله نعم وليس نعم qadiyada ku saabsan daliilu tamaan uu sheekhu sheegay inta kore waad soo marteen baxdigan badankii waxaa ku soo marteen qawaaciddii iyo asalkii hore mafhuumu tawxiidna waynu ku soo bilowna cashirka waxaa looga jeeda tawxiid mafhuumu tawxiid waynu soo maray man waxada yuwaxidu tawxiidan wahuwa ifraad اllahi subxaanaه wa tacaala bikhasaa'isihi fi اlasmaaءi wاsifaat wafi اrububiyati wafi aluluhiya waynu soo maray ama daliilu tamaanuc waa daliil sax ah marka lagu sugaayo rububiyatu rabbi subxaanaه wa tacaala rububiyatu rabbi asalkuna waxaa weeye ma ma dhici karta maqduur maqduur yani ficil waaxida ama makhluuq aw maqduur an yakuuna min qaadirayn asalku intaas weeye yacni ficil ama macluul ama makhluuq kama iman karo min qaadirayni mustaqilayn min qaadirayni mustaqilayn qur-aanku waa tilmaamay low kaana fiihima aalihat ila allahu lafasadata iyo idan ladahaba kulu ilaahin bma khalq walacala bacdum cala bacdin subxaan اllahi watacaala cama yushrikuun sayasifuun bay aayaddu ahayd idan ma dhici karta wey haddii la qadaro inay laba rabi jiraan waxaa lagu baabiya anawiyada laba rabi hadday jiraan oo qaadirayna mustaqilayna markuba hadduu waxaan qadaraynaa midkood inuu doono hebel inuu abuuro inuu shay sameeyey ficil taxriikan aw taskiinan khalqan waijaadan axad axad اlqaadirayn midka kale hadduu u diidi karo ka wax diiday awoodda le ee wax diiday baa rabbi ah kale waa caajis rabbiba ma ah lannu ma dhici karta an yakuuna an yasdura maqduurun ficilun makhluuqun waaxidun min qaadirayni mustaqilayn hal ficiloo adugu aad samaysa anugu miaan kula samayn karaa falka ama axmed baa sameeyey ama xasaan baa sameeyey ma dhici karo ficil waaxid an yasdura min aacilayni qaadilayni mustaqilayn shaygan asaga haddii kan uu samayn waayo kana uu u diido oo awoodda ninka axadka wax diiday ayaa rabbi ah ka loo diidayna caajiz ma ah cafan eh, rabbi maaha lana waa caajis rabbi maaha waa caajis maalan haddii kana uu samayn waayo markay isqabtaan waan abuuraya ma abuuraysa fooda la isgeliyo wixii hadduu dhalan waayo labadaba waa caajizaan rabbi ma ah anagshayga waan dhaqaajin wuxuu midnama dhaqaajin kartid haddii dhaqaajin iyo dhaqaajin la'aan midnaba uu suurogeli waayo waxaan leenaha wakiilaahumaa waa caajizaan daliilu tamaanuc way isdiidaysaa wy daliilu tamaanuc kii shaygu ishirgalo unbaa rabbi ah hadday ismari waayaana labadaba rabbi ma ah idan ma dhici karta waa an yasdura ficlun waaxidun ومقدور واحد من قاdرين مsتقلين لأنهma إذa اkتلفa في الإراadة إma أن يتmاaنca oo ismari waayaan فيسقطاaن لأنهma عاaجزاan wy may ku heshiinayaan ma dhici karto فطرة may ku heshiiyeen may ku heshiiyeen adu samean waa aska amusi Ah, uh-huh. idan aanon kula heshiin waba samayn karta ajiz baa tahay weli ajziga waa ku haystaa meel looga bixi idan qaacidadu waa qaacida musalama lakin waxaa lagu sugaa tawxiid اrububiya ee laguma sugo tawxiid lulya maxaa yeelay ayagoo aaminsan rabbi waaxida inuu jiro laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak iyagoo leh bay ilah u shariik yeelayeen marka way saxmeen oo waa sax baxdiga mutakalimiintu idaa abatuu tawxiid الrububiyati bidaliili tamanuc laakiin waxay u qaateenba tawxiidka dhan la sheegay inuu yahay tawxiid الrububiya oo hadday intaa sugaan qudraة اlkhaaliq وxdaaniyatu fi الrububiyati wاliijaadi wاlmilk wاtadbiir hadday sugaan waxay u qaateen hawsha intaa ay ku dhanta wlidalika kasura fiihim اshirku wاlkufru nacam sheekhna asal ilaykum qowluhu walow kaana jamiicuhu xaqan faqad tabayana ma yusamiu tawxiida fiihi ma huwa xaqu wafiihi ma huwa bailu walow kaana jamiicu xaqan hadduu ahaan lahaa wey uu buranaya faina almushrikiin hadduu waxay sheegeen o dhan uu xaq noqon lahaa mushrikiintu markay ay shaygaas sugeen kamaysan baxeen weeye shirkiga mushrikiin lama dheheen oo qur-aanka shirki kuma qireen hadda waxay sheegeen u caqli yahay ya rasuul soo direen tawxiidkoodu intaaba yahay mushrikiinta qureysheed mushrikiin lama dheheen rasuul looma soo direen ayagana mushrikiin laguma xukumeen ilaa muwaxidiin weeye faqad aqaruu birububiya marka intaasu sheeku ka rabaa أحسن الله نعم. إليكم قال رحمه الله تعالى وليس المراد بالإله والقادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين وهم الأشاعرة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حيث ظن أن الإله أن الإلهية هي القدرة حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أ- وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد وهو أن ي- وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرف- عن معرفته ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها ومعلوم أن هذا هو تو- ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يق- يق- يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين للمخلوق لمخلوقاته وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا فيدخلون في التعطيل مع هذا وهذا شر من حال كثير من المشركين وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه لكن جهما ومن لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف ال- فيضعف الامر والنهي والثواب وال- فيضعف الامر والنهي والثواب والعقاب عنده والنجاريه والضرار والضراريه وغيرهم من ضرارية دي أحسن الله إليكم والنجارية والضرارية وغيرهم يق- يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري الذي سلك الأشعري خلفه وأصحاب ابن كلا وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا فكلما كان الرجل إلى السلف فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه شيء لم يسبقهم إليه أحد حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر فهم أشبه من أكثر طواف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر ففيهم نوع من الشرك ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوع- والوعد والوعيد وكان وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم أولئك يشبهون بالمجوس وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء والمشركون شر من المجوس nacam nacam baxda dheer baa ku jira waxaan ka baqayaa inaan ka gaari weyno tafsiirkiisa inaad baribudibna noqonaysaa laakiin khulaasadu wuxuu sheeku soo sheegay mafhum tawxiid nimankaas ay ugu dhumeen iyo firaqu say u kala baxeen firaqdu hadda uu sheeku qaybiyey waciidiya wacdiyu u qaybiyey waxaa ugu aafa badan inay tahay nimanka wacdiyada ugu daran alwacdiya oo jahmnu soon ciidankiisa waxay ku qulween fi fi lirjaa nimanna waxay ku qulween fi alwaciid bay ku qulween wadaadki wadaad kulaabiyadu iyo abulcabaas alqalanisi iyo xaari almuxaasibi iyo kuwaasoo dhan iyo najaariyadu xusein najaar iyo camr mudiraar kuwaasoo dhan waa barsakh u dhexeeya bayna alkulaabiyati bayna almuctasilati walashcariya udhexeeya iyagaa dhaama iyagaa dhaama kulaabiyada ashcariyada ka fiican fii baab alasmaai walaxkaam liannu ibnu kulaab waa min murjaati alfuqaha abulxasan alashcarina waa jahmi fi liimaan masalad asifaat wاlasmaan asaga kaga fiican oo sifaatka khabrigoo dhan uu sugaa sifaat abulxasan aminka aan laga hayn inuu sugay oo sifaatka ikhtiyaariga ah iyo qadabka iyo raxmada iyo wixii la halmaala ah asagu wuu caddeeyaa wuxuu ku aafoobay masalat alkalaam annafsi ibnu kulaab ibnu kulaab marka dhan walba wuu kaga fiican yahay asagii ardadiisu abdulxasan almaxaasibi qaanis waxay kaga fiican yihiin abulxasan alashcari fii jamiic alwujuuh way kaga fiican yihiin laakiin ma aysan soo gaarin asunna almaxda maxaa ku yimid najaariyo xusein ibn najaar iyo dira ibni camr qadarka way sugaan khalq afcaal cibaadna way ogol yihiin istidaacanna tafsiil bay geliyaan saa waxay kaga fiican yihin marka muctasiladi bay ka fiican yihiin dhanna waxay kaga fiican yihiin ashcariyadii labadaasi annajaariya wadirari waa barzakhun bayna almuctasilati wاlashcariya kulaabiyaduna waa barzakhun bayna alashcariyati wاsalafiya wاsalafiya الكلابية وبرزخ بين الأشعرية والسلفية النجارية والضرية وبرزخ بين المعتزلة والأشعرية sidaasay u kala dhow yihiin bari baynu fayn doonaa qaacida muhim sheekh kuu sheegay mar walba bidcadu ay fudud tahay khilaafo khilaafu ahlisunna uu fudud yahay way soo hormartaa bixideedu awalu bidcatin daharad khawaarij bay ahaayeen alkhaarijiya shiica ku xigtay kadib waxaa ku xigay qadariyo mucsilada ah waxaa ku xigay irjaabaa ku xigay waxaa ugu dambeeyey tajahum aljahmiya wa ashad اlbidaci kufran weeye kulamaa غلظت البدعة تأخر ظهورها وكلما خفت البدعة تقدم ظهورها قاعدة بلبن بشق شرحها مسألة قدام بيس والمشركون شر من المجوس شيخ ورأي أوليه هاي في أحد قوليه أما الكثير في أقواله أن المجوس شر من المشركين بالرجعة وحنا كو عدي ميلا بدن بكو شرحا رأيغا مركا إن لبا إن لبا قول كدغنو إن دهنو بمعنى تفسير والمشركون مشركو العرب شر من المجوس في الأحكام الفروعية لأن مجوس وحال مريم مجرى أهل الكتاب في الأخذ من الجزية في أخذ الجزية وفروع لا كلية أنفرنا كتاب fi ana kula man khalafa daliil caqliy daliisha inuu mubtiliya ah uu ku sheegay afar meelood saddex meelood ka badan ku sheegay ana almajuusa sharun min mushriki alcarab minhaajkana uu ku sheegaa kitaabka la yidhaahdo aradd cala mantiqina uu ku sheegaa wayna muuqataa sheekhu kuu soo sheegay leanna mushrikii alcarab maysan sugaynin rabbayni khaaliqayn laakiin majuus waxay sugaysaa rabbayni khaaliqayn ilaah abuura sharka iyo ilaah abuura khayrka mushrikiin carab maysan shirkiga mushrikaa carabd ay ku jireen ahaa shirkulwasaa'idna kuwana way ku jiraanoo waxay caabudaan kawaakibta iyo dayaxa iyo qoraxday caabudaan shirkigu way ka siman yihiin fi luluhiya fi rubiyana waxaa dheer majuusta idan ataxqiiq waxaa way ana almajuusa sharun min mushriki alcarab sheekhu inuu u jeedo xagga furuucda oo jizada laga qaadayo iyo inaan dhahno sheekh laba qowl buu labadan baa suuro galaysa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wixii masalada dhiman barri baynu fahaynaa in allah barakallah fiik